bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlah رb العaalمين والslaaة والسlاam عlى rasuuli الlahi وآlih وصaxbih أجmaعiin ama bعd in sha allahu taعaalى kelimadii aynu u ballansanayn ayaynu bilaabeynaa waxaynu ka gaadhno caawa habeen dambena waxaan isku daynaa inaan gebagabayno in sha allah caawa bishu waa labaatan iyo laba bishii shacbaan baan u malaynaya kun afar boqol soddon iyo sideedii hijriga siddeed iyo tobankii may baynu ku beegan tahay laba kun iyo toban iyo toddobadii bacd almaqrib masjidka bilaal <clears throat> marka muxaadaradu kelimadiibu waxay ahayd ciwaankeedu ishkaaliyaat fi takfiir اlmujtamacaat walimaada sakatu can shukri mustafa qaybta u dambaysa kelimada ee walimadaa sakatu can shukri mustafa baan caawa ku horeynaynaa iyadaa kooban midda dambe ayadu hardan iyo filgin badan bay u baahanta marka iyadu habeen dambe ha noqoto kelimada maxaa keenay inaad isweydiisaan baa laga yaabaa xilliganna ku soo aadiyey anoo horaanba u malmacuunsanaa oo maaganaa masalada ee sheekh xasan daahirna isii kacsha mawduuceedu iyo sababkeedu waa intaa sheekh xasan daahir aweys xafidahu اllahu tacaala waracaahu wasalamahu min suui daarayn ayaa waa dhoweyto tacliiqiyey kelimo anigu aan leeyaho ku timid darsii usul fiqi ahaa oo masjidkan ka baxahayay maraynu ka hadlaynay mabxadkii ku saabsanaa fisqiga iyo cadaaladda sakaa'irta iyo kabaa'irta baxdigii iska xadiidiga ahaa marka masalatulcadaala la marayo ayuu ku saabsanaa darsigu kadibna si istidraada ah waxaa soo gashay wadaadkii shukri axmed mustafa ahaa masar lagu dilay kun sagaal boqol toddobaatan iyo sideeddii masale loo tiiriyey inaan ka hadlay tacliiq yaroon badnayn kadib waxaan u malayn sheekhu warkii baa gaadhay muxaadaro uu caqitay oo ku saabsanayd nimankii la odhan jiray hadda soo baxay assaadicuun bilxaq muxaadaradaas dhexdeedii ayaa weedh ku timid aniga i khusaysa sheekh xasan marka hadduu nin kale yahay kama hadleen qolyihii khusuumtayda ahaydan ishaynay hadday yihiin ma qiimeeyeen wadaad kale haduu yahay dheg jalaq uma siiyeen laakiin hadalka sheekh xasan hadallaha waa ka weyn yahay inaad fahanteen baan u malayn waa nin culuma waayeela canaan waayeel baa igu dhacday marka canaantaa waayeel in wax laga yidhaahdo waxay noqotay arrin muhiima ah, aniga aragtidayda inkastoo bacdu asxaabi ay leeyihiin hala daayo haddana hadalka qaraabadu waa ka culus yahay midka shisheeyaha aniga sheekh xasanna qaraabaan nahay dhankan qaraabada ka nahayna dad badan baa garan baan u malayn marka mar hadday sidaa tahay waxaan u arkay in waayeelka loo jawaabo isagoon lagu kala tegaynin inay munaasab tahay ayib sheekh xasan ilaahay subxaanah wa tacaala ha xifdiyo cadowga gacantiisana ha ka sii daayo waxaan qadarinayaa da-diisa waxaan qadarinayaa lexjecelada uu camalkan dacawga weliba tayaarkan salafiga u hayaan qadarinaya waxaan qadarinayaa sabarka dheer ee uu sabrahayo waddada culus ee dad badan ay xamili waayeen uu saaran yahay baan qadarinayaa wax badan baan qadarinaya shaybadiisa iyo ciradiisa ayaan qadarinaynaa manhajkiisa salafiga qiimaha badan ayaan qadarinaynaa intaa marka hadday jirto hadalka asaga ka soo baxa marka wuxuu noqonayaa haddaan wax laga dhihin wa shahida shaahidu min bani israa'iila calaa milih anoo horaanba laymaaganaa haddii wadaadkii dad aan isu xignayna weerar igu qaaday waxaa weeye kelimadu marka waad dareemaysaan waxyaabaha keenaya sheekh xasan wuu ila yaabo wuxuu yidhi sidee bay oga qarsoontay xasaan in shukri mustafa uu yahay hadal macnihiisu yahay nin takfiiri ah oo khaariji ah bimacnaa mubtadic yukafiru اlmuslimiina biاlmacaasi khulaasadu waa iska intaa hadalku soomaaliya buu ahaa nuxurkiisuun baan ka hadlaaya marka cudurdaarkii intuu iga dhammeeyo wadaadku ayuu marka yidhi haddana waxaa la yaabanahay wuxuu uga xishooday hawsha inuu sheego ruuxa haddaad cudurdaarka ka dhammayso maxaa xigiso inaad xukuntuun maaha aha wax cudurdaar inaan leeahay meesha sheekhu waa ka saaray hadalka inaad dhegaysteen baa laga yaabaa badankiin wamaca maca daalika xugum ima saarin taasna marka waa sheekha waa u haynaa u qadarinayna ruux haddaad cudurdaar ka dhammayso xaggana aadan xukumin waad ka xishood ayib marka taalabtirkeedu waa in la qadariyo dhankaasuu sheekhu igala yaabay aniguna waxaan la yaabanahay haddii sheekhu aragti qaatay ninka inuu mubtadic yahay hawshaana asagu u hubo wadaadkii ka gaabsaday ama u caddaan weyday maxaa loola yaabi masale adiga haddii alla kuu caddeeyo oo kuu furanto oo wixii rabbi kaa tusay aad ka tidhaahdo ninkii ay ka qarsoontay muxuu dembi ogolay midda kale ma qasabbaa inuu midii adigu kuu caddaateed ka hadashay anna aan ka hadloon kugula duulo yacnii ma garanayo sheekhu qaabka uu ii weeraray iima caddo markaas hoos u dhugtay waxay iila muuqatay nimankii asaaducuun oo uu sheekhu sinsaaro culus la maaganaa oo la rabay in ninkaa wadaadkii shukri axmed mustafa dabada loo geliyo awowya aabba iyo abtur looga dhigo ayaan anigu xoogo cudurdaara muujiyey soo maah haddii ninkaa uu ka baxsado qoorsagaarada shukri mustafa ah waxaa mindhaa baxsan buu sheekhu is yidhi qolyihii asaaducuneed sansaaraynaysa waa aniga taxliilkayga marka hadalka uun qiimeeyey wax kale waan garan waayo wax kaloo wadaadku igu weeraro ma garani intaa hadduu sheekhu ku gaabsan lahaa dhibba ma lahaatee waa qadiya shakhsiya oo ku saabsan fardi mucayana ma mubtadiciba mise wadaad miskiina bay iska ahayd labada qodobee dambe uu raaciyey ayaa dhib badan keentay muxaadaradana soo dadejisay oo uu sheekhu yidhi xasaan markuu raadinaya asbaabta keentay qadiyaddaa inay aan ka aamusay ama aan ka xishooday ama aan caddayn waayey wuxuu waa asagii dadka iska gaalgaalaysiinhayey sida ictisaamka iyo qabaailada qaarkood iyo culuma halalaaye iyo sidaas yuu sheekhu hadalku u dhigay asbaabtii ayuu ka dhigay marka tuhunkaas dambe ayaa dhib la mooyeen intan kale ee shukri mustafa dhib ma laha intaa marka waa xayfiyadii iyo takyiifkii waaqaca jira ee keenay kelimada inay timaado kelimadu caawa marka waxay u badan tahay waxyaabaha igu kallifay shukri mustafaa abu sacad inaan ka gaabsado xukumkii wadaaddo badanna qaateen caalamulislaamina hadda manshuurkaba ka noqday nin walba wax ka qoray intuu keri karay ragga un qadiyadda markaasi u dhuundulele ama danaynayey qolihii salafiyiinta ama dad kaleba qadiyadda ayadaa waxyaabaha igu kallifaan inaan ninkaa ka gaabsado oo aan arko nooca maa inuu madluum yahay marka jawaan laga fiiriyo ayaan caawa ka hadlaynaa insha allahu tacaala dabayaqada iyo gebagabaduna hadalka tuhmada ah ee dadku iska tagfiiriyaa ayaan laba daqiiq wax ka dhigi doonaa hadalka marka muqadimaad afar ah aan ku soo ururiyo fadhiga caawa muqadimada koowaad waxaan leenahay dadka ahluqiblaha ah waxay isku raaceen qolyahan khawaarijta la yidhaahdo inay niman liito ba-an yihiin qoon dhumay oo fikir la qalloocday inay yihiin ayaa laisku waafaqay nin walba marka qolyaha inuu iska riixo oo ka cararo ayuu isku dayhayaa xaggana aan lagu tiimbarayn oon lagu dhajin taasa marka keenaysa ninka aad ku dhacdaanba in meeshaa lagu riixo asaguna intuu rafan karo uu ka rafto uu ka cararo saasaan u malaynayaa usuusha khawaarijta waa laba qaybood qaybna ayaga firaqooda labaatanka ama ka badan ayaa isku khilaafay qaybna waa usuul ay isku waafaqsan yihiin ushuusaa isku waafaqsan yihiin ee ayaga u khaaska ah ee xagga isku raacidda wey leanno usuushoodu intay isku khilaafeen badankeed dawaa'if kale iyo ahlulqiblo kale oo ahlulbidac iyo in kalaba leh ayaa la qaba waxyaabaha iyaga lagu eedeeyo ay khawaasta leeyihiin waa laba qodob keliya waxaa iyaga khasaa'isul khawaarij la yidhaahdo waa laba qodob keliya amaa usuul khawaarij oo isku waafaqeen taqriiban ilaa toban asal baan ka sheegi doonaa toban shay bay isku waafaqsan yihiin khawaarijtoo dhan dawaa'ifteeda waxa iyaga khasiisa oo ay culummadu sheegeenna waa laba asal keliya labada asal ciddi laga helo waa la odhan karaa waa khaariji ciddi laakiin laga waayo bidcaha loo tiiriyo laakiin lama odhan karo waa khaariji maxaa yeele asalkan waa mushtarago waa lala wadaagaa ruuxa markaad leedahay daa'ifadaa weeye waa in laga helo wixii ay daa'ifadaa goonida la ahayd ninka markaad leedahay waa ashcari waa inuu sugo alkalaam annafsi markaan leenahay waa muctazili waa inuu sugo almanzila bayna almanzilatayn maxaa yeeley bidacda kale muxuu ah ashaaciro ama muctasilo dawaaif kala la qaba marka waxaad ogu tiiriso kooxdan tanna aada oga duuda meesha ma yaal mar haddii cudurkan la wadaago uu ku baahsan yahay firaqda kale haddii aad leedahay ka hadlayso muxuu ahaa jahmiye khasaa'isteeda asal gooni ay leeyihiin daa'ifo walba waxaa lagu yaqaanaa wax u gooni ah marka waxa u goonida khawaarijtu waa laba asal buu sheikhulislaam ibnu teymiya sheegaa waana gaari doonaa insha allahu tacaala amaa usuusha iyagu isku waafaqeen waxaa u horeeya sida uu sheegay abulqaasim alkacbi almuctasili abulxasan alashcari wadaadka cabdilqaahir ibnu aahir atamiimi albaqdaadi iyo dawaaif kaleba awadaado kaleba ay sheegeen waxay isku waafaqeen in sayidina cumaan bni cafaan la takfiiriyo bacda alaxdaad fidnadii yarayda siyaasadda maaliga ku saabsanayd ee dadka qaarkood ay qoonsadeen sayidina calin sayidina cumaanna ku qoonsadeen wixii ka dambeeyey cumaan inuu kaafir yahay khawaarij ku waafaqday waa sayidina cumaan amiirulmuminiin waxay isku waafaqeen oo kale oo hal qodob isla noqonaya cali in la gaalaysiiyo amiirulmuminiin cali bn abi aalib radi allahu tacaala anhum canhuma in asna la takfiiriyo bacda taxkiim dagaalkii sifiin wixii ka dambeeyey markii loo saaray abu muuse iyo camna caas loo saaray sulxiga inay hawshaasi balgalaan wixii ka dambeeyey in la takfiiriyo marka takfiiru caliyin wa cumaan bacda alaxdaai wataxkiim in la gaalaysiiyo waa asali khawaarij ku waafaqday siday wadaadaha maqaalaadka iyo kutubulmaqaalaad ku caanbaxay ay sheegeen qodobka labada isku raacsan yihiin waa takfiirulxakamayn abi muusa alashcari oo labadii xakam garta nimanka loo saaray iyo camr bnu caas iyagana waa gaalay qalin ku duganoo nin khaariji a ah hawshaa diidan ma jiro waa asalay isku waafaqeen khawaarijoo dhan qodobka saddexaad isku waafaqeen waa takfiiru asxaabi aljamal saxaabadii ummuna caaisha ay hogaaminaysay iyo ummaddii muslimiinta ay la tacaatuftay iyo taabiciin iyo saxaababa lahayd ayaguna in la takfiir yowma aljamal waa la yaqaanaa aydna waa isku waafaqeen qodobka afraad isku raacday khawaarij waxaa weeye takfiiru kullu man radya bitaxkiim kullu man radiya bitaxkiimi alxakamayn nin walboo ku qancay hawshii loo saaray ee abi muusa iyo loo saaray camna caas loo saaray ee hawshaa dhiiggaa daadanaya iyo muslimiintaa baaba'aya in la qaboojiyo oo garti la galo oo balcali iyo mucaawiya la kala xukumo hawshana af loo yeelo way calowday nin walboo ku qancay ama ay la qumanaatay ama taswiibiyey ama soo dhoweeyey agtooda gaal wey qodobkaana garateen baan u malay qodobka shanaad ay isku raaceen waxaa weeye takfiru nnaasi bidunuub dunuubta in lagu takfiiriyo dadka muslimiinta macaasida aan kufriga ahayn shirkiga akbarka aan ahayn kufriga weyn aan ahayn macaasida in dadka lagu gaalaysiiyo way isku raaceen abulxasan alashcari ba wuxuu ka soo reebaa iyo ardada asaga ku raacsan iyo ashaaciro badanba waxay ka soo reebaan asalka ayagoo dheen mutafaq ma ay yidhahdeen waxay ka soo reebaan qolyihii najda bn camir alxanafi kooxdiisa annajadaad loo yaqaan qolyahaas ayay ka soo reebaanoo waxay dhaheen khawaarij waxay ku ijmaacday in la gaalaysiiyo ninkii dembi weyn ku dhaca ama sakiiraba hadday doonto ha ninkii macaasi ku dhaca iyo macsiyo aan ka ahayn kufri akbara in la gaalaysiyo isku raaceen ila najadaad bay yidhaahdaan ma kala dheeraan yiriyana khilaafka najadaad ma sugno hoos loo dego marka ijmaacaasi sidii in lagu daayo ayay ku fiican tahay maxaa yeelay najadaad waxay qabaan macsiyada aan kufriga ahayn waynu eegaynaa hadday dadka ayaga ku dhacaan kuwa annaga na taageersanay nagu fikirka ah la tagfirin maayay dheheen haddayse kuwa naga soo horjeeda ku dhacaan waa gaalay dheheen kabaa'irtii macaasidu ee fii mukhaalifiina waa kufr fii muwaafiqiinana waa hayru kufr marka nimankaasi baashun bay qaybiyeen mooyeene weli soo ma aaminsano in marka takfiiru naasi oo ayaga mukhaalifiintooda lagu takfiiriyo bidunuub way qabaan khilaafkooda marka khilaaf waaqica ah ma ahe waa hawl gurigoodii iyo beytkoodii markay tartiibinhayaan bay dheen kuwa ayaga ha laga leexdo kuwa kalena hala taabto marka waxay dhaheen ka ku dhacaa annaga naga tirsanee macsiyada ku dhaca waa kaafirun kufra nicmatin bay dheheen mukhaalifka annaga hadduu ku dhaco macsiyada qudhigeedina waa kaafirun kufra diinin bay dheheen kan waa kaafirun kufra nicmatin ka naga soo horjeedana waa kufra diin asalka lixaada isku raaceen waxaa weeye wujuubu اlkhuruuji cala alimaami اljaa'ir imaamka aan caadilka ahayn ee jaa'irka ee xadgudba gaalnimo kale yuusan ku dhicine in lagu baxo waa waajib bay qabaan ma aha way banaan tahay waa waajib min usuuli diinihim ayb haddii maxaa yeele marka horeba hadday soo tasiriyeen macaasida lagu gaaloobaa jawrkaa laftirkiisu wuxuu ku noqonayaa ayuu kaafir ku noqonayaa agtooda waxay ku ijmaaceen oo asalka toddobaad ah asxaabu اlkabaa'irka dunuubta ayaa macaasida dadka ku dhacay ee sidaa ku dhinteen ka toobad keenay in la cadaabayo cadaab daa'imay ku waarahayaan najadaad ayaa waxay ka soo reebeen muwaafiqiintooda ayaga atbaacdooda waxay dhaheen naar ku waari mahayaan haddii la cadaabana meel aan ka hayn cadaabka dadkaa lagu cadaabaa la geyn kadibna waa la soo celin marka xoogoo lasoo jafaaliyay dheh qodobka sideedada kale isku raacsan yihin waxaa weeye sayidina mucaawiya bn abi sufyaan inuu kaafir yahay ana isku waafaqeen radia allahu tacaala canhuma qodobka sagaalaad waxay kalooy qabaan ana alimaamata fii quraysh ana alimaamata fii quraysh wa fii hayrihim inay isku mid tahay ninka qurashiga ah iyo kan qurashiga ahaynba hadday usuu badan oo laga helo muahalaadkii mu'ahilaadkii iyo shuruudii imaamnimada nin walba xilka waa qaban karaabay dheh asalkaana hadda nusuusto dhan bay ku khilaafeen ka tobnaad ee u dambeeya khawaarij oo dhan waxaa laga soo gooriyey annahum yaquuluuna bikhalqi اlqur'aan annahum yaquuluuna bikhalqi اlqur'aan marka ninkii u baahda wuxuu maraajicin karaa maqaalaat اlislaamiyiin alimaam abilxasan alashcari mujaladka koobaad afar laba laba boqol iyo afar boqol sagaashan iyo toddobo boqol sideetan iyo toddobo alfarqu bayn alfiraq li cabdilqaahir sabxada toddobaatan iyo saddex caqaa'id اhalaaث wasabciin firq wadaadka yamaniga ahaa mujalad koobaad lixdan iyo sideed muqadimada labaad khasaa'is اlkhawaarij oon ku sheegnay inay tahay laba qodob cinda shekh islam ibnu teymiya waxaa weeyaan buu sheekhu yidhi khasaa'ista khawaarij goonida ay la tahay waa laba qodob qodobka koobaad waxaan cafwi ah oo shay iska bannaan oo iska mubaaxa ah oo rutbat aw martabat alcaf ku jira inay sayaa u arkaan yarowna alcafwa wاlmubaaxa fii bacdi اlxaalaat waxay u arkayaanba inuu sayaa yahay wamaa laysa bixasanatin xasana halkaasuu sheekhu la maray marka wuxuu u arkaa sheekhu uu leeya waxaa ka mid a ah iyagu wax iska bannaan nabigu waa kii qaybiyey xoogou hanti ah mid baa la soo istaagay icdil fa inaka lam tacdil yacni shay iska bannaan oo cafi ah ilaa shaygu xukumkiisu inuu cad yahay iyo inuusan muxuu ahay xaaraan lagu caddeeyo iyo in xalaal lagu caddeeyo iyo inuu martabatulcafi ku jiro labadaaba waa dhacda marka shaygii iska cafwiga ah ruuxa inuu banaan sameeyo u bannaanayd een dhibkaba lahayn ayay wuxuu u arkayaanba inay tahay sayi shay aan xasano ahayn oon wanaagsanayna xasanay u arkahaya wasfigaa marka dambe sheekhu wuxuu tilmaamay in aysan gooni la noqon karin oo dad badan baa la wadaaga buuri bacdu ahlicilmiya ijtihaadan ugafi kara ahlubidac dhan baa ku dhaca nin walboo sunnada aan raacin ayaa asalkaa ku aafooba marka sheekhu wuxuu tilmaamay asagoon caddaynin u ishaaray in uusan ahayn khasiisa min khasaa'is alkhawaarij mujtahidiinto dhan bay ka dhici kartaa shay xaaraan aad u arkitaa mubaax mid mubaaxaad u arki kartaa inuu yahay xaaraan shay wanaagsan baad xumaan u arki kartaa midaan wanaagsanan baad wanag arta ijtihaadka iyo nadariyaadka ayaa keeni kara ee baxiga cilmiga ayaa marar badan lagu khaldami karaa fariga marka khasiisada laakiin uu sheekhu ku dul istaagay waxaa weeye annahum yukafiruuna الnaasa bالdunuub dadka dunuubtay ku takfiiriyaan dunuubta ayay ku takfiiriyaan markaasuu sheekhu yidhi wayataratabu calaa takfiirihim bidunuub waxaa ka dhashay istixlaalu dimaa'i اlmuslimiin wa amwaalihim wa ana daara alislaami daaru xarbin wa daaruhum cafwan wa daarahum hiya daaru اliimaan wakadalika yaquulu jumhuur الraafida wa jumhuur اlmuctazila wاljahmiya waطaa'ifa min hulaati almuntasiba ila ahli اlxadiiثi wاlfiqhi wamutakalimiihim halkaasuu la maray asalkaasa wuxuu yihi waa asal bidci ah binusuusi الsunnati wa ijmac الsalaf halkaasuu la maray marka wuxuu yihi sheekhu markuu gebagabaynayey fayanbagii lilmuslimi an yaxdara min hadayn اlaslayn اlkhabiiثayn wma yatawaladu canhuma min bغض الmuslimiina wadamihim walacnihim واstixlaali dimaa'ihim وamwaalihim whadayn اlaslayn huma khilaafu الsunaةi wاljamacة faman khalafa الsunaةa fima atat bihi aw sharacathu fahuwa mubtadicu khaariju can الsunaةi wman kafara اlmuslimiina bma ra'aahu danba sawaء kana diina aw lam yakun diina wcaamalahum mucaamalaة اlkufaari fahuwa mufaariqu liljamacة wcaamaة اlbidaci wاlأhwaaءi inama tanshaأ min hadayn اlaslayn majmuc اfataawa majaladka sagaaliyo tobnaad sabxada toddobaatan iyo labo ilaa toddobaatan iyo afar baxti dheer oo ku saabsan ayaa ku jira qadiyadda oo khasaa'is اlkhawaarij sheekhu kaga hadlay labada asal oo kusoo ururiyay asalka u muhiimsana sheekhu dul istaagana waa midka asaga ah in muslimiinta lagu gaalaysiiyo macaasi iyo dunuub kadibna ay ka dhalato dhiigooda in la banaysto oo xoolahoodii la banaysto daartii dhulkay deganaayeen laga dhigo daaru kufrin oo tii adugu aad joogto ad u aragta daaru islaam balayadaa ay ka dhalato in la lacnado muslimiintii dhiiggooda la fududaysto wax qiimo aan loo yeelin halkaasuu sheekhu la maray marka khasaa'ista khawaarijtu waxay noqotay labada asal in shay aan saye ahayn sayaa loo arko sayi-adii qudhigeed in laga dhigo takfiir laga ratibo takfiir baad ka ratibi ma laa maa laysa bisayi'in baa u arkaysaa inay sayi'a ah. sayi'adii xukun baad siino waa maxay ninkii ku dhacana inuu yahay kaafir ama lagu takfiiriyo ruuxii dembi caadiga ah lagu takfiiriyo asagoo istixlaal iyo midna uusan la imanin wax kufri keeni kara muqadimada saddexaad aan iskaga tagno intayna ka bixin qolyo xeer ah oo wax badan fahansanayn iyo wadaadahooda marar badan waxaad ka maqlay ayagoo kuleh hebel waa khaarij maxaa yeelay dadka wuxuu ku takfiiriyaa waxaan kufri ahayn waxaan kufri ahayn haddii looga jeedo hebel wax ku takfiriya waxaan kufri ka ahayn kufra mujmac aan ahayn aa sax maa laysa bikufrin bilijmaac haddaad oga jeedo waa waxaan ujeedaa waa khata wey waa gaf waa gaf wey maxaa yeele asalaf saalix alama almujtahiduun waxay isku khilaafeen masaa'il iyo anwaac kufriyaada isku khilaafeen barhkoodna macaasi u arkeen barhna ay u arkeen kufri lama dhihin hebel wuxuu ku tagfiirinayaa maa laysa bikufrin ayb haddaad tidhaahdaa ninkii wax ku tagfiiriya shay aan lagu ijmaacin gaalnimadiisa waa khaariji iyo waa takfiiri haddaad tidhaahdo min asli mas'alaba way kaa khaldan tahayba dabaalxumadaba hirqaad ka bilowday culamadu waxay isku khilaafeen saaxirku ma kaafir ba mise kaafir ma ah afarta madhab saddex ka waa kaafir bay qabaan shaaficiyadu waxay qabaan waa muslim caasi oo faasiqa ah. hadaba madaahibta kale ma khawaarijba taariku salaadka haddaad ka soo tagtaan ijmaaci laga soo guuriyey salafka hore madaahibta xaggeeda aan nimaadno afarta waa isku khilaafsan yihiin idan bacd اlmadaahib اlarbac suniya ila madaahib kaloo suni oo fiqyada mama hayne <clears throat> waxaa weeye ma khawaarij baa muslimka ah uu ku gaaloobi tajasuska jamaaca min ahli cilmi min almutaqadimiin wاlmutaahiriin baa qaba qolyaha maya waa muslim faasiq ay leeyihiin meesha ma khawaarijnimaa booda bacdu slaf waxay idhaahdeen hilib doofaar ninka cuna waa kaafir doofaar ninkii qasho cuno ayar ku qureecda waa kaafir bay dheh ninkaas salifiga waa bacdu taabiciin weeye marka makhaarijiba bacdu taabiciin waxaa ka sugan inay yidhaahdeen qaaicu ariiqa waddada taagan ee ruuxa muslimkaha ah, dhiiggiisii iyo naftiisii iyo maalkiisiba aan badbaadinayn waa kaafir bay dheheen qaaicu ariiq inagu muslim buu inoo yahay soo maa jumhuuru salamna u badan yihiin waa kaafir taabiciin laba taabiciinay ka sugan tahay marka ma khawaarij ba ruuxu nabi maxamed xadii xadiid aan jirin u teeriya intuu dejiyo kuna been aborto suubanuhu suubanaha ku been aboorto waa muslim iyo waa kaafir baa la isku hayaa masaa'ilka fiqiyaadka ay selafka iyo culummadu isku khilaafeen waa kufriya ma aha ruuxu ku dhacay waa la tagfirinaya la tagfirin maha carraka waa wey marka ha ku khaldamin weligaa ilaaqaadka sheekhulislaam ibnu taymiya ragga qaarkood uu sheegay yidhaahdo khawaarijadka waxay ku tagfiriyaan maa laysa bikufrin wuxuu ujeedaa dembigan ujeeda halkan uu kugu sheegay halkan uu kugu sheegay oo kugu caddeeyey inahum yukafiruuna annaasa biاdunuub wاsayi'aat wayatarattabu calى takfiirihim biاdunuubi istixlaalu dimaa'i اlmuslimiina wa amwaalihim ila aakhirihi wuxuu ka hadlo sheekhu waa maxay dembigaasuu ka hadlaa oo ujeedaa wman kafara almuslimiina bima ra'aahu danban buu hadda ku leeyahay danban wuxuu ka hadlay imaamku waa takfiiru naasi bاunuubi wاlmacaasi ha ku khaldamin weliga iطlaaqaadka noocaasa ummaddana ha ku lugaynin haddii kale daabit baa lagaa rabaa inaad keento hawsha iyadood ku baaba'aysa muqadimada saddexaad aan ka degdege tarjama mukhtasara lishukri mustafa wadaadkaas shukri mustafa marka warka la soo gaabiyo shukri axmed mustafa abu sacad buu caan ku yahay wuxuu dhashay kun afar boqol sagaashan iyo kun sagaal boqol afartan iyo labadii cafan kun sagaal boqol afartan iyo labadii ayuu dhashay wuxuu ahaa shabaabkii dhallinyaradii ikhwaanulmuslimiin ku biirtay buu ahaa kadibna daaquudkii misr ee cabdimaa cabdunaasir xidhay kun sagaal boqol lixdan iyo shantii dadkii la xidhee la baabiyey ayuu ku jiray ee la xidhee lagu lagu gara xabsiyada xilligaas lixdan iyo shantia la xidhayo wuxuu ahaa cimri da'diisu labaatan iyo saddex sano meelaha taqriiban ayuu ku aadanaa waxaa la soo daayey lix sano kadib gii ayaa lasoo fasaxay lix sano marka xabsiga ku jiray markiisii horena wuxuu ahaa arday wax iska barbarta ayuu ahaa kadibna wuxuu dhammeeyey jaamacaddii usyuud kuliya zaraaca ayuu ka baxay marka asaga la qiimeeyo dadku intay wax ka sheegeen wey xiqbada waa xiqba iska mudlima taariikh fiican oo munsifo ah lagama hayo wadaadaha ka hadloo dhanna kulligood way kuu sheegayaan inay adag tahay inaad hesho eh, baxi nasiiha oo qadiyada ku saabsan iyo tarjama iyo taarikh mufasala shaamila ah waxaa la sheegaa inuu ahaa nin naftiisa aad ugu kalsoon casabiya almasaaj xaggana xooguu dabci kulul inuu ahaa waxaa la sheegay inuu ahaa shujaacan qawiyan nin geesia oo dhiirida inuu ahaa laa yahaabu axadan axadna aan kun iyo kowba isku mid u tahay waxaa kaloo la sheegaa inuu ahaa nin keligii talisa mustabid ara'y jecel inuu kiisa un la raaco kooxda iyo jamaacada haduu asagu ayra yidhaahdo kiisa in lagu raaco wuxuu ahaa nin adiiboo shaacir ah diiwaan madbuucoo shicrigiisa ayuu leeyahy amminka mayaalla asagiiyo saaxiibbadii iyo raggii asaga jamaacadu ka tirsanaa amiirka uu ahaa u xoog badnaa ee u aqoon roonaaba xilligaas ayaa la dilay kun sagaal boqol toddobaatan iyo sideed tuhmo marka mulafaqo oon jirin oo waagaasna xaqiiqa la moodaya kadibna markay baxdi la sameeyey wax badan baa iska soo baxee ayaa lagu dilay ayib tuhmadii lagu dilay cabdiqaadir cawd oo kale tii lagu dilay sayid qudbi oo kale faraacidyada misr waxay caan u noqdeen culummada iyo dadka ducaadda ee doonaya inay diinka ilaahay toosiyaan ummaddana dulmiga iyo jahliga iyo xaqdarada ay ka saaraan iyo shirkiyaadka waddadii iyo tubti saxanid ee suubanan hay ku soo celi inta tabartooda ah inay laayaan bay dhaqan ka dhigteen kontan iyo dhowrkii ilaa inta ay ka baaba'ahayeen faraacanida misir badankood inta wadaad ay dileen ama nin caalima ay dileen ama nin arday ay baabi'iyeen tuma aan jirin dahi cabdiqaadir cawda waad ogtihiino waxaa loo dilay kontan iyo afarti kun sagaal boqonton afarti baa la dilay ninka iska lahaa tashriic aljinaa'i waad garanaysaan caanka iskandariye dhib ka dhac hawl ka dhacday dowladdu samaysa milatarigaa sameeyey oo asaguba joogin xataa uu ka maqnaa aaggaaba magaalada ataa ma joogo iyo dhawaad joogta hala qabto hala dilo wuxuu dhintay in madaxweynaha ay rabeen cabdilaasri inay tuuraan ayuu hor istaagoy ninkan lama tuuri karo intaasuu u dhintay waxaa la ninkaanunan dilin maxamed najiib meesha kama saari karo intaa un bay ahayd sayid qudbi kitaabkiisa macaalim fi ariiq baa loo dilay wax kalena ma jirin wax kale hadda dembi kale oo loo haya ma jiraan tuhumo kale ma jirto kuwaan laftirkoodu waxaa loo laayay sheekh muxuu ahaa maxamed xusein adahabi tafsir mufasiriin wadaadka iska lahaa ayaa disheen waxaana waagi dambe la caddeeyey daabit sargaal dowladda ka tirsan inuu hawsha fuliyo oo dilay loona dilay isku dhac sheekha iyo ka dhexeeyey dowladda qadiyad xagga awqaafta iyo shuruuc islaamiya khusaysay oo fasaad ah oo wadaadku ka hadlay kadib waxay soo dhejiyeen dowladdu yidhaahdeen maqaal yar yar oo toddobaatan beeja oo sheekh maxamed xuseen adahabi uu qoray oo uu ka qoray jamaacatu takfiir oo shukri mustafa kooxdiisa ah ayay u dileen marka hawl la diyaariyo oo iska mulafaqa ayay iska ahayd nin walboo kitaab ka qoray qadiyadaasna wuu tilmaamaya mu'arikhiintan masare hadda muxaayidiintaana way tilmaameen qadiyadda inuusan aysan shuqul ku lahayn shukri mustafa iyo umarada iyo ragga qaada way dhici kartaa mid xerow asu wax badan la soconin in lagu aftirtay way dhici kartaa xagga taxsiilkiisa cilmiga ah wadaadka la yihahda maxamed saruur zayn alcaabidiin waa dhoweyd inta alla u naxariiste wuxuu uhi wa kaana taxsiiluhu اlcilmiy fii usuuli اdiini wa furuucihi yakaadu laa yunkar aqoonta shukri mustafa uu leeyahay usuul اdiin wa furuuc اdiin waxay sigaysaa inaan la dafirin maruu ka hadlayay qolyaha atawaquf watabayun adiladoodii iyo xujajkoodii iyo qaabkay u hadlaan wuxuu uhi waama adilathm jamiica calى wujuubi الtawaqufi fahiy mutashaabihaة ilى xadin kabiiri waqowmu shukri أkharu wuضuuxا وأqوى xujaة walaqad adaafu adilaة laysat mawjuuda cinda اlfirq الأkhرى walaa tukhaalifu usuul الاstilaal cindahum wuxuu leeyahay marka la hadlayo maslada laga hadlaya tawaquf watabayun habeen dambaynu ka hadli doonaa insha allahu tacaala marka laga hadlayo ragga u adila cadcad ee u xujo wanaagsan ee u adila badan waa kooxda shukri mustafa waxaa la sheegay inu aha nin cabqari oo daki ah oo daahiya inuu ahaa baa la sheega marka <clears throat> kadibna wadaadkaasi taxsiilkiisa cilmiga intaasu iska ahaa kutubta loo tiiriyo markaad fiiriso waxa laga soo guuriyo waxaad u arkaysaa inuu ahaa nin masalada uu ka hadlay aqoon u leh laakiin wax ka khaldan yahay masaa'il badan xuguudeedku ka hadlay waxaa la sheegay markuu galay xabsigii galay xilliga la soo xidhan waanu soo sheegnay lixdan iyo shantii ayuu wuxuu la kulmay culummadii akhwaanka dalabadoodii ardadoodii dadkii markaa nukhbadii ducaadda ahaa caqli iyo cilmi iyo alla kacabsi iyo hoggaanba u wanaagsanaa ayuu la kulmay marka aqoon badanna waa kororsaday waayo aragnimo badan iyo wacyi aqaafiya iyo mid siyaasiya mid cilmiga u kordhay marxalada intaa markaan ka tagno biaaqada shaksiga yarta aan ka tagno waxyaabaha kalifay inuu isbedelo wadaadku oo uu ka baxo khadkii ay akhwaanku ku socdeen ile akhwaanku waa ogtiin waxay asaaseen jamaacadooda kun sagaal boqol labaatan iyo toddobadii sooma mise sideeddii bay ahayd labaatan iyo sideeddii xilligaas dariiqadaa lagu socday wadaaduu ku socday maxaa keena inuu ka baydho wadaadaha iyaguba aragteen kuwa carbeed iyo kuwa cajanba markay rabaan inay taxliil keenaan macquulo la qaadan karo waxay yidhaahdaan dilkii badnaa iyo dhibkii badnaa ee loo geysanayaa wuxuu keenay inay daraf istaagaan oo inxiraafaan asaga shukri mustafa a nuquul laga soo guuriyo oo wadaadda masaare ka soo guuriyeen qaabkii loo ciqaabay iyo si wax dhaceen aynu markaa wax ka sheegno isaga wuxuu leeyahay kaana almuslimuuna shabaaba wakuhuulan yazraxuuna taxta waط'ati cadaabin jahanamiyin fowqa طaaqati اlbashar la lidanbin janawhu ila anahum kanuu yantamuuna ila jamacati ikhwan اlmuslimiin duqayda iyo dhallinyarada waxa uun loo xidhxidhay wax kala mee in uun ay ka u nasab sheegtaan ama un sheegtaan akhwaan اlmuslimiin keliya waxaana dadka la cadaabay cadaab jahanami ah oo ka baxsan awoodda bini aadamkaba wax loo dulqaadan kara aan ahay wuxuu uhi wtaxta waطأة الsiyaai wاlkayi bالnaari wالnafki wanahshi اlkilaabi wاljuuci wاlmahanati maata man maata wajuna man juna wاstakana اlbaquuna wafawaduu amrahum lilah xaqiiqo jirta weeye inta asagu sheegay ka daran baa laga soo guurshaa wuxuu idhi dabkii laysku gubayey iyo karbaashkii iyo naqaskii laysku dhijinhaya lagu afufaya mashiino iyo ey lagu cunsiinayo iyo baahidii iyo dulaysigii dhexdiisii waxaa ku dhintay ciddii dhimatay ee muslimiintii ducaadii iyo culummadii wajunna man junna ninkii waashana waa waash intii soo hadhayna ilaahay bay arrinkooda u daayeen subxaanah wa tacaala wuxuu ihi kunaa namshi fowqa qiطaci zujaaji fatadma aqdaamuna dhalaa la jajabin iyo murayd baa la jajabinaya kadibna adoo caga cad baad ku soconaysa maantao dhan ku wareegaysaa ilaahay lugtaada ay noqoto cad hilib ah cad hilib ah ay noqoto wa kunaa nusalli lilaahi bicuyuunina salaada marka la gaahay indhahan ka tukan jiray buui faraad qaadi ma jir gacmo waa ku jaban yihiin waad xidhiiran tahay waad jeebaysan tahay dhulkaa taallaa ama waad dalacan tahay oo sidii kawaankii neef la kawaan baad soo lalaaddaa marka maxaad samay waqtigana waa la gaadhay kunaa nusali lilaahi bicuyuunina indhahan ka tukanayn hawlihii fiqigii shaaficiyada miya ibnu taymiya wuxuu dh halka hadday gaadho kuma masaaro asagu halka hadday gaadho salaadda way kaa dhacday buu yidhahdaa sheekhu laakiin nimankan waa shaaficiya waxay idhaahdeen indhahan ka tukanayn intuu caqligu joogo faqad kubilat ayaadiina wa shullat ashaamuna wa kaanat xiqbatan qaasiya wuxuu yihi marka gacmaha iyaga waa jeebaysannahay jidhkao dhanna dareenkii baa ka tegay si loo garaacayay ee loo baabi'inay loo gubay wuxuu uhi wakaanat xiqbatan qaasiyatan fi muctaqali abi zacbal wالsijن الxarbiy wاlqanaaطir wاlqalca wاlwaaxaad waqana wغayriha cafwan wakaana cafwan xiqbata gasili الdimaaqi alati zalzalat الshabaaba fahatafuu lxasan الثاني وxasan الأول وslkuu طariiqa did الأdyaan nacam hunaalika btuliya اlmuslimuuna wazulzuluu zilzaala shadiidan buuri dhibkii noogu badnaa wuxuu nagu soo maray buui xabsigii abi zacbal sijniga xarbiga qanaatir meelihii la mariyo o dhan buu ka sheekeeyey xilligaa waxaa dhacay buui in ruuxa wax maskaxdiis ku jira laga dhaqo waxaad aaminsanayd ama aad ogayd ama aad ku fikirayso dhan baa lagaa shubhaya oo lagu foomaadgaraynaya kadibna maxaa la rabaa in laguu shubo hawl cusub ilaa an tusabixa bixamdihe jamaal cabdinaasir marka dambe waxay gaadheen bu dhallinyaradu inay ku eh, wardiyaanba xasan alawal wa xasan aani hawlihii maqrib ay ku wardiyaan waxay marka dambe dhalinyaradu qaadeen buudhi wada ka soo horjeeda diintiiy did ilahay waddadiisiiba hunaalika btuliya اlmu'minuun wazulzulu zilzaalan shadiidan waxay ka sheekeeyeen culimmadii dhibkaasi ka warramo o dhan ee kutubta ka qoray sida loo baabi'in jiray mujaahidiinta ducaadda culummada loogana bedeli jiray maskaxda wax yar baan jeclahay inaan idinku dulko wixii la maray waxaa loo qaybiyaa qaabka loo cadaabaya daaciga marka la qabto afar qaybood bay u qaybiyeen ciidankii xabsiyada iyo amnu dowla misri marxalatu taskhiim mid baa la yidhahdaa midna marxalatu tarwiid baa loo yaqaanaa midna marxalatu tabkhiir midna marxalatu lidaaba afartaa cadaab baa lagu marinaya mid waa lagu kuulayn midna waa lagugu laylyi midna waaba lagu qaacinba ilaa aad burto sidii bishii dhammaato oo noqoto uumi iyo aad noqoto qiiq midda lamba u dambaysa afraad waa lagu dhalaalin waa maxay wax walbaa lagaa shubi dhalo cad baa lagaa dhigahaya ma aha hadda wax iska sheeke waa hawl la maraya wey bal qaabkay dhegaysta hadda marxalatu taskiin qolyahan jiimka iyo ciyaara orodaan maqli jirin intaadan ordinaan waxqaqaan iska kuulle intaan si fiican laguu jilcin baa lagu kullaynhayaa waxa laguu sikullan waa baxay waa baabiintii weyneyd midda ayadee taskiinka la yidhaahdo waa marxalo nin walboo daaciya oo xidhan la marinayo maxaa loo sameeyey yidhaahdeen xataa yactaada alkhunuuca wa taliina caykatuhu wa yujahaza liltaxqiiq waxaa loo samaynayaa inaad horta dulliga qaadato qabkaa lagaa jim waa qabjabis middan marxalatu taskiin baa layhahda qabka ila waxbaa kugu jiro nin ragaa tahay nin ragana naga leexo naga leexo dhan baa laga dhammaynaya naga leexa iyo waxna iga duo dhan ba horta lagaa dhammaynaya dabcigaada waa inuu isbedelo ha dhowna su-aal lagu weydiiyo ysbos aad tiraado ysbos inaad fahanteen baan u malaynaya <laughs> marxalat taskiim waa maxay bkhtisaar ruuxaas daaciga la soo labadiisa gacmood iyo labadibla loo xidhayaa waxaan lagu xidhayaa baasha jeebadae taqaanaan ee booliska bangaan idinku baabi'iyeen taa marka lagugu xidho haddana laba gacmahadii waxaa la xidhayaa labadaadii lugood dibdib baa laguu xidhay sidii qurbaca naafki geela loo xidhay waa taqaani marmayno marka lugahaadii iyo laisku xidha gacmahaadii adoo fadhiya ayaa labada xaqlood waxaa lagaa soo gelinaya bir weyn oo dheer labada xaqlood ayaa bir weyn oo dheer la gelinaya birtaa weyn oo dheer marka la geliyo lugahaadii gacmahaan isku xidhan yihiin xaggana jeebaysan tahay ayaa lagu qaadaya birtii ku jirta xaglahaada ayaa laba geedoo taraaqla yale oo sidan sidan ayaa la surahaya adigana xaggeed ka lalmanaysaa birta ku jirtay labadeeda hoostooda xaglaha kugu jirtaybaa yaa kulalaadinaysa marka madaxaadibaa foorarsan lugahadina sinay soo noqonayaan bur weynoo bilaa laqaa marka lugaha lagaa garaa calaacalaha lagaa garaacaya madaxdii waa fooraraa lugahadina kor bay usoo baxeen waxaadna suran tahay laba tiiroo waaweyn udubka u dhexeeyana waa maxay udub bir ah waa lagu garaacayaa sida lagu wado lagu wado markaad miyir beesho ayaa lagaa daynaya labada calcalood si lagaa garacayo waad miyir beelaysa qolyaha etoobiyaankaas samayn jiray soomaalida ee cadaaban ku samayn jiray ninkii qaabka loo garaacana ma dhalo waaga dambe alaha lagaa garac inaad ogtiinba mooye haddii lugaha lagaa garaaco isma haysan xisaabta ayadaa xisaabta maxay taallaba dee ninka howlaha ka darane ilaah ruuxu uu waaya dareenkiisa ayaa garaaca la wadaya marxalatu taskiin wakaasa xogow jiimkii la isku laynayey intaasuu noqday marxalatu taskiin waad fahanteen baan u waa kuulayski inta haduu yahay maxaa kuu dambeeya alamintada u horraysayba inta hadday noqotay waxaa kuu soo socday iskaba jooji marxalatu tarwiid baa la gaadhaya ciyaadan billaah taa iyadu waxay ka kooban tahay in lagu lalaadsho kadibna naqaska lagugu dhajiyo mashiin weyn baa lagugu furayaa neefta lagugu celinaya oxyjiinka yarka ee neeftan yarta haddii sakin uu kugu noqdo maxaad samayn waa nafta kaa baxaysa naqaskaa lagugu celinaya waxaa xiga in koronto lagugu gubo intay korontadu socotee marna naqaska lagugu dhajinayo marna lagu garaacayo su-aalaha socda ka jawaab ururkaa ma tahay ninkaa ma taqaanaa sidaa ma yeelaysaa su-aalahaasa socda ilaa uu ruuxa la garaacayo la cadaabayo wax walba maskaxiisa ku jira uu sheego way soconaysa wax walba wa jiri waaan jirin baad sheegi ila naftaadaad furanaysaa waxaad ahayn baad iska dhig waaad amiirkii ciidagto dham anuu ahaa ee runtaa idiin sheega igi yarkaadiya maxaa yeelay waxaad doonaysaa inaad he inaad isfirtood nafisto ushaa keliya lagaa daayo iyo korontada laguu gubayo iyo garaacanaad doonaysaa bal inaad marun hadda naqaska lagaa sii daayo marxalatu marka atarwiidna waa mid ah waa layligii haddaa lagu laylaya raridii baa kuwa dha lagu rari lahaa haddii lagu leyliso inaad alaabta qaadan maa marxalatu tabkiir baa la yidhahdaa marxalatu tabkiir waa lagu qaacinaya adoo dhan baa sidii uumiga baxahay marxaladaa waxay ku kooban tahay ay baahan baa laguu sii daynaya intii labada logood xagg iyo xagga loo xidho yay bawdaha ka qaybta gudahay kaa cunayaan lama raba inay dhinacyaha kaa cunaan saan aad loogu arag intan ufaha ah sidii dhurwaagi dhurwaag arkiisa xoolahan ufaha ka galee fahe kaa cunaya intaa bowdyada ah ilaa lowga ilaa cawrada dhulkaaso dhan bay kaa cunaya kadibna waxaa la bilaabay cidyaha in lagaa siibo biinsaa lasoo qaad adoo nool lagaa siibaya ciddi yaroo ku jabtay baad la seexan karin dhakhtar aad rafaad maxay dhihi jireen soomaalidu ma ma ciil sokeeyada qabtaa mise ciddo hoosteed baa lagaa hayaa tii waa lagu kala tegay ayadoo nool baa lagaa siibaya binsa lagaaga siibi marxalatu maxaa socota atabkhiir intaa marka lagugu sameeyo baraag weynoo barafaa lagugu dhexridaya ciddiyahan maxaa loo sii ma taqaanaan ciddiyuhu qabowgay difaacaan soo ma taqaanaan intay ciddadaa kugu taallo badda waa dabaalan biyahana waad soconaysa hadday ciddadu baxda waad shiidaysa ciddiyuhu hadday kaa baxaan sida dhagax baad quusi waa cilmi ilaahay ummad ah, bani aadamka siiye iyo noolaha kale ciddada laba marka cidyaha lagaa siibi kadibna biyo barafa baraag weynoo barafo fadhida oo dhagaxyo barafa ayaa lagu dhex fadhiisanaya in waa lagugu hayn meesha ayada ah ilaa aad isku kaaydo kadibna aad bilowdo darooriyan inaad hadasho hadaaqdo maxaad sheegaysaa ma aqaan waad wardin marka waxunbaa dalday wardi maaha hadda waxaan jirin afkaadu istaagi maayo labadaa dibnaha isu keeni mayso hadda ruux markuu dardhado samayda arag markaad dardhato maxaad samayn gawsadaad loo garaacilko o dhan baad qabqabqab sidii qumbilaagi marka waa darooryami waana tukaajaysa markay arkaan marka inaad daldalantay oo telefoon ku hadlayso kaadidan ay socoto yaa lagaa soo bixin meesha warran baa lagu leay runtu ma sheegaysa mise waan kugu celila marxalatu tabkhiir taasaa la yidhahdaa marxalatlidaabaa ku hadhay waxaa culamo iyo ducaad soo mareen marka la raba in wadaadahan la naqdiyana si tartiiba loo sheegayo waa awintan kadibna waa laga boode waxaa la samayn qafsa طawiila la samayno la qiimayn mahayo kay xukumka masaladan muxuu yahay go-aankii wadaadaha la cadaaba ay ka qaateen kuwii cadaabay muxuu yahay lama qiimaynayo aafada akhwaanulmuslimiinkaa sidaa ah akhwaanulmuslimiin sidooduba inay qadiyo jirta qiimeeyaan oy xukum sharci a saaraan oy takyiifiyaan ma awoodaan dhaqanna oomaba ahba waxaan jirinbay maantana kugu lugayn iyo durbaan iyo bug iyo bac iyo waxaan macno lahayn afartan sanay taagnaayeen xilligaa wadaadahaasaa loo gelay oy jamaacadu jirtay oo isku xidhnayd laba kun iyo labaatan iyo sideed ilaa ilaa toddobaatan toddobaatan iyo dhowrkiiba sano soo afartan sano ka badan ma ah afartankaa sano intay culimmadu fadhiisteen oo baxdi cilmi ah sameeyeen ma aysan qiimayn war dawaaqiidanna haysata maxaa nagaga aadan xukunkoodu muxuu yahay wadaadka xanaaqe baangad la fuula maxaa u tala ah hadday mowqif sharci a ah ka leeyihiin ardadoona ay ku tarbiyeeyaan dadkuna ay baraan may jamaacadu isma khilaafteen burbarka badanna ma yimaadeen socdun baa la dhihi abnaaullaahi baa tihiin muxuu ahaa ii sheegay waxaa tii abnaau ducaad baa tihiin baan ujeedaa socda dacwada fidiya war waxan ha la qiimeeyo xugum sharci ah ha la saaro kadibna mowqif midaysan ru'ya waaxida iyo hadaf waaxid ha yeesho haddayn jamaacadu ru'ya waaxida ka lahayn qadaayaadka taagan hadaf waaxida aysan lahayn weligeed ma wada soconayso midnimana ma jirayso hadday labada aragtidu midaysan tahay ujeedaduna midaysan tahay wasaaishu waa iskhilaafi kartaa wasaaishu wadda anu anbaaci adiguna jiid muxuu aha cantiraad ugu leeleef aniguna aan hallaqo waa laga heshiinaya laakiin marba haddaysan aragti midaysanna jirin ujeeddo waaxida aynan lahayn waxaan isku waafaqayna lama arko marxaatu idaaba ayadu aan kuu gebagabayaan waqti kugu dheeraynayn marxaatulidaaba waxaa la yidhaahdaa cadaabkii hadda aad soo martay baa lagugu wadi maalmo iyo saacado sida cadaabkaa looda la kala goynmaya tii u horaysay ee taskhiin iyo tarwiid iyo tabkhiir intiiba dib baa lagugu soo celin kuwo cusubna waa lagugu sii dayn wadaadayga ka mida ah la weydiiyey wuxuu idhi lixdan saacadood gudahood iyo waxaana la mariyey buu idhi ah, lix saac gudahood lix saac gudahood iyo waxaa nala cadaabay buu ihi afartan iyo shan qaybood oo kala duwana cadaab ah afartan iyo shan qaybood oo kala duwan wuxuu xaggay ku qortay iyo u diyaariyey waxay ka soo qaateen baa layidhi markii la baadhay taariikhiyan naasiyiintii bariga yurub baabi'in jiray reer yurub yaa laga soo qaatay waaba la karaystay lacagaaba la siin jiray kadib markii ay cilmigii baabi'inta dadka bareen yay iska noqdeen masaari marka ka daran oo faraacino ah ayaa hawshii la wareegtay cadaabkaasoo kugu socon ilaa ruuxu magaciisa u iloobo adugu suurayso cadaabka intaa leeg magacaa yaa baad leedahay yaa magacaa ma aqaan magacaado dhan baa kaa dhumaya ruuxa bini aadamku wuxuu xusuusto maxaa ugu dambeeya magacaada hooyada waad iloobi marku wax badan kugu dhaco aabbaha baad iloobi wax walbaad ka carari laakiin magacaada inaad ilowdo waa maxay waa meeshii u dambaysa cadaabkaa kugu soco ilaad magacaada halmaanto waa la hoobsan adda waa laguu celin magacaada xun hadaad ka xusato weli maadan bislaanin maadan dhalaalin weli waad cayrin baa inaad bislaataa la rabaa wayabda yuclin اlkufra markaas wuxuu bilaabayaa ninku inuu gaalnimo ku hadlo ilaahay caayo rasuulka caayo wax walba beeniyo maba jooga hadda ruux ruuxii magaciisa garan waaye maxaa u kala soocan kufri iyo islaan iyo diin iyo iimaan wax u kala socon ma jiro ilaa marka magacaada aad hilmaanto gaalnimana aad ku hadaaqdo lagaa dayn maayo markaasay leeyiin qolyaha ku cadaabaya hunaa wuxuu gaadhay ninku ashalal alwiqaa'i difaaci baa ka ruuxa bini aadamku difaacu nafsi buu leehay xuunbaad iskula hadhi oo mar baad cawradaada aada qarsan oo xuunbaad odayda soomaaliyeed baa waxaa lay nin rag ah markeeba ugu rajo xun yahay markuu xunyaha dhulka ku jiida buuhi <laughs> marka waxaa weeye wadaadku wuxuusa arag baan u malayn wadaadkaa soomaaliyeed muuse arag baan u malaynayaa e eh. marxalat lidaaba lama marin nin baan u malayn nin xinyeel ku jiday oo jajaban maxaa ka maqan dhiba ma lehe eh. gacantuba ku qabsanta bu iska huluudi <laughs> inaad fahanteen bayla tahay nasal allah asalaama ashaal wiqaaya marka waa maxay jidhkaadoo dhan ba waxaa ka dhammaan iyo maskaxdaada istifaaca damiirka xishoodka danqashado dhan baa kaa tegi xoolo socdaad noqonaysa lawaad waa la turux waa waalan yahay horaanba markuu soo dhi wadaadkii shugri ahaa wajunna man junna wamaata man maat taasuu ka hadlaya marxaladaa marka waa marxalo ay rabaan inay kaa shubaan wii kugu jiray kaa shubaa wuu soo shumay wii kugu jiray magacaadii baad halmaantay diintaadii ka tagtay gaalnimada baad ku hadaaqaysa wax walba laga soo tag hadda marka waa xilliga la rabo in lagu abdhayt gareeyo haddaa laguu shubaya hawl cusub wuxuuna dhammaa famaad baa kugu dhacay sooma waa in marka laguu shuba hawl cusub dad marka aan la soconin waxaa sujuunta carbeed iyo dawaaqiidda dunida ka jira yaa wadaad la xidhay oo dhibkaas soo maray hadaluu sheegay ka xanaaqi hebel wuu ridoobay waxaasuu ku hadlay saasuu dhihi jiray waagi haddana wuxuu bilaabay inuu dadka wax ka sheego kaasi waa diinlaawe nin bad qaba wey waa nin guri hooyada iska joogoo seexanayo wuxuu la socdaba jiran wey marka marxalatu lasoo soo maryahe marxalatu taskhiin uma altarwiid uma altabkhiir uma alidaaba xilligaasuu ogaan doonaa dadka ducaadda iyo culummada la xidho meeshay doonima lagu xidhee ha laga fiirsado ku xadgudubkooda wax badan lama socotaan laakiin ilaah idanka badbaadi kadib waxaa bilaabanaya in afkaar lagu shubo munaaqida lilcaqiida munaaqida lilaahi walirasuulih lijamiic dacaa'im iddiin oo dhan duminaysa kufri cad ah isla markaa ruux wuxuu yeel waxaa u bilaabanaysaa macluumaad cusub iyo maskax cusub fikirkii hor waaba ruux cusub muuqaalkiisibaa hebel ku ah mooyeene mashiin iyo injiin cusub baa saaran fafaahid ninku u baahnadda wadaadaha kale aad uguma kalsooni waxay qorqoreen wadaadka hadda uu sheekh xasan ictimaaday kitaabka wadaadku ictimaaday keliyaan rabaa inaan wadaadka sheekh xasan aan ka wada niqaashno maxaa yeele kutubta kale wuxuu odhan karaa kumaba dira xasano adaa iska soo urursaday alxukm bikayri ma anzala allah kitaabka la yidhaahdo wa juska koobaad sabxada saddex boqol ilaa saddex boqol iyo laba ka akhriya qadiyadaas iyadoo sidaa oo faahfaahsan qaabka loo cadaabi jiray iyo waaa'iqdeed iyo hawsjeed halkaa ka firiy waxaan raacinayaa keliya tarjamada iyo xaaladda shukri mustafa marka intaan ku dhex jiro goormay dilaacday aafadan odhanaysa baashaan xagga u soo jeediya aafadu goormay dilaacday aafadu waxay dilaacday oy qolyihii ducaadda iyo culumadiiba iskhilaafeen balaayadana dhacday kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii qolyahan dawaaqiiddu ah waa niman xariifiina oo caqli badan oo balaayo oo ibliis diyaarsaday oo yaqaana wadaadaha sida loo kala jabiyo wadaadihii akhwaanka iyo nin walbo daaci ah marka lasoo ururiyo meesha laiskugu keenay oo cadaab badan lasoo maray oo wax walba la sameeyey jamiic almaraaxil la mariyey ayaa waxaa lagu soo dhex tuuray mas'ale ah ay ku kala jabeen wadaaduhu illa hadda way midaysan yihiin cashiraa baxa waa la iskaalmaystaa wadaadihii qaybta dhimatay iyo qaybta waalatay inta kale waa nool yihiin haddaa la si fiican u kala jabina weli wadaadduhu waa midaysan yihiin kumaankumka ay wada socda waxaa lagu soo dhex tuuray oo la yidhi booliskii iyo qolyihii maxaabiistii iyo sirdoonkii iyo mukhaabaraad kul intii la tashada waxa lagu soo dhex waa in aad taageertaan madaxweynaha carbeed ee muhiimka ah muxuu ahaa sayidu alcarab waalcajam jamaal cabdinaasir nin walba waxa ku haray baa la fiirinaya waxaa laga dalbay inay taageeraan ra'iisu dawla ramsu nidaam almisri jamaal cabdinaasir ay taageeraan xilligana marka la kala jabku bilaabanaya xilliga balaayada dhacayso nidaamkii siyaasiga ee soomaaliyeed iyo dawaa'ir اlxukuuma iyo inta hawshaa la socotay xilligaa waxay la safan yihiin jamaal cabdinaasir bay la safan yihiin oday muddo hadda toban sana laga joogo aan iskugu nimid fadhi oo qadiyadda xog ka hayaan weydiyo i waagaa wadaadaha loo gelayay idinku maxaad xaggeed la safanaydeen heesaabaan qaadi jiray buuhi oo maxaa ka mid ahaa baa wuxuu hi jamaal cabdinaasir allow la jiro ninkii ku jihaada allow jabiyey baan dhihi jiray buui la socda dawsha yadaa jamaal cabdinaasir allow la jiro ninkii ku jihaada allow jabiyey baashu waa maxay way wada socotaa ma kalama <laughs> kala arsaro wadaadii marka la yidhi waa inaad madaxweynaha taageertaan ood beeca la gashaan waa la kala jabay badankood waxay yidhaahdeen hawshaa waa gelaynaa waa dhibannahay hawshaa waa inaan gallo madaxweyne aan taageeraynaa dadka xidhan oo dhanna annagaa mas-uulka ah waxaan ku hadlaynaa bismihim bay yidhaahdeen waaba la soo rogmada haddi maxaa la samayn haddiiba nafis la helay niman hawshaasi calanka u qaatay qolyaha markaa waxay bilaabeen inay la hadlaan mukhaabaraadkii sirdoonkii iyo qolyihii mas-uulka ah xabsida jeelalka xogo ay dalbadaan marka bal nolol ay dalbadaan qolyo labaad waxay sameeyeenba madaxwaxayba la jaanqaadeenba maamulkii iyo dawaaqiiddii xukumkoodii bay la jaanqaadeen marka horena cumalay ahaayeenoo waxaaba ku soo darsay dowladdaa ku dhex qarsatay wadaaddaha si sirta looga helo ikhtiraaq baaba loo soo dhexgeliyey qolyo saddexaad way wareereen qolyaha waxay ahaayeen qolyo dacwada iyo culummada ka agdhowaa oo lahaa wadaadda hadday guulaystaanna xoog waad ka burdhaglaysataan hadday jabaana iskaga carartaan ayagoo carar gaarin baa waadida la soo qabtay xabsigii baa laisku wada kuusay balaayadan kasoo soo sheekaynay baa la iswada mariyey nimanka waabaa ku baryey koraanba wadaad ma ahayna danbuu meesha kula jiray haddana balaayaa dhacday muxuu sameeyaa ninkan wuxuu anu horaanba waxaan kuma jiray waa lay rogay banaanka mar ii bixiya qolyo kaloo culmmada int culimmadii cilmiga lahayd ama ducaaddii intooda khubarada ahay hawsha la soceyay way aamuseen walihii munaafiqiintahay horaanba jawaasista ah maysan taageerin ku yidhi horaan baanu wadaadku waan iska salaami jire maanaaba wadaad ahaa maysan gelin qolihii yidhi annagaaba ku hadlayna culummada iyo dadka maxaabiista afkoodana shib bay ka dheheen ila mukrababa tahayba haddii wax ku dhaqaaq aada heshay adugu taageeran ha muujinin waxna ha diidin bay dheheen shib iska ahow wixii wanaagee meesha ka yimaadana ku badbaad haddii lagu rogmadaan hadhow yaan laguu tirinaba shib wadaadihii badankooda halkaas ayay mareen kooxdii shukri mustafa iy waay waxaan dhex kama jiraan gaala tihiin waa kaafir bay dheheen anigu soo sheegay asagii saaxiibadii niman dhiiran bayaan oo adag waa in yar daa'ifa qaliila min adducaati wاlculamaa waxay dheheen ra'iisu dawla kaafir ka kufri abilahab wa abi bay dheheen qadiiman waa ka kufri bingiroon bay dheheen kii yuhuudiga ahaa iyo muusha diyaan iyo waxoo dhan buu la kufriyay dheheen yuhuud buu laga xagga casriga jaahiliyada horena waa abulahab iyo abujahlo meesha taagan bay dheheen adigan hawsha wadana kaafir baa tee dheheen lan waxaa tahay acwaanu awaaqiin warkooda maysan barbarinba nimanka iyagu kooxda marka waxaa imiruha hogaaminayey wadaad lo odhan jiray sheekh cali cabdi ismaaciil oo ah sheekhii shukri mustafe khaaska ahaa wadaad azhari oo isagoo aqoon leh ayuu ahaa ayb markii naqdigu bilowday oo laysradiyey oo hawshu baatay oo la iskhilaafay oo la kala xayday ayuu cali cabdi ismaaciil anugu wixi waan ka dhoqdayba hawshii hore waan kaaga baxay shukrigu shur wuxuu ihi kaafir baataa laga soo gooriyaa xaqaan isku ogeyni dawaaqiiddiiba haddaad dib ugu noqotay hoostaan kaa xariiqay buuri laga bilaabo saacaddanna anaa jamacada amiir u ah warka laga soo guuriyo ee la qoro sidaas weeye shukri mustafa maalinkaa ah wixii ka dambeeyey asaga wuxuu noqday ra'iisu اljamaaca jamaacat اlmuslimiin bay la baxeen baa la yidhaahdaa marna waxaa leeyay jamaacat اlxaq bay la baxeen labada magac baa un la sheeg sheegaa inta wadaadada is ilaalisa sheegaan laakiin hawsha jamaacatu takfir walhijra dowladda masar baa bixisay biitifaaq mabaaxistaa bixiyey sirdoonkaa bixiyey magacay ku talagaleen wey dhibka jira marka waxaa weeye qisada aan sheegayo o dhan waxaad ka muraajaciin kartaan kitaabku sheekhu idii celiy yihi wadaadkaasa faahfaahiyey ee cabdeeyey alxukm bikayri ma anzala allah wa ahlu quluwi mujalad koobaad safxada ee saddex boqol iyo toddoba ka fiiriy laba jus wey kitaabku waxaa isweydiin leh waa dhowd waad maqlaysa markuu qolyaha asaaduciin soo boodeen wadaadihii soomaaliya ka tacliiqinayey kuwa carbeed oo meelo badan ka hadlay dal iyo dibadba marka la taxaylinayaa laleeyahay fikirkan mutadarifka mutashadidka wuxuu ka yimid oo ka dhashay sujuuntii misr buu ka dhashay ha ka dhasho dhibma ma laha fikirka go-aankay qaateen ee ay xukunteen cabdinaasir iyo acwaantiisa xukunteen miisaan maa la saaro maxad waado uga boodaysaan idabdaro halkaasa ka bilaabataa ninkii madluumkaha ee mucadabka ee waxaasoo dhibo loo loo geystay oo qadiyadiisa dib intuu u fiiriyey xukun sharciga asagu yidhi aada saartin xukmu sharciga uu qaata la qiimayn mahayo waa laga boodi lanno waa jahlo ma qiimayn karaan kama niqaashi karaan ilaahay baa aragtida basarkaiyo basiirada waa ka qaaday laakiin waxay awoodaan keliya wadaadkii daxiyada ahaa ee la baabi'iyey inay karbaashaan bay awoodaan ayagoo doonaya inay caruurtooda ooga digaan saan loo tabkhiirinin <laughs> ay doonayeen waxay la tahay wax yar aan dul istaagno nin walboo qadiyadaa wax ka qoray waxay la tahay inaan bal takyiif fiqi aad ku samaysaan wadaadaha dhibkaa loo geystay idinka soo sheekeeyey go-aankay ka qaateen nimankii jallaadiinta ee baabi'inayay iyo taabuudkii masale ay ka qaateen ma khawaarijnima mise waa masalo saxan ay ku gar leeyihin culummada muslimiinta khilaaf kama qabaan ruux muslim ah ninkii u dila diintiisa inuu kaafir yahay ogaada hadda haddaad ruux muslima u dhibta lidiinihi wa tawxiidihi wa caqiidatihi aada u dhibta maxaa tahay ya muslim ma tihid kaafir baa tahay biitifaaqi lmuslimiin gabadh muslimada oo cawradeeda asturtada waxa u dishay inay isqarinayso o isxijaabayso maxaa rabtaa gedee naasaawa inaad bannaan keentaa tidhi ma arki karo cawro qarsoon dad isxijaabtana waa maxay karbaash baa ku yaqaana dhankalaaso haddaad ku dhankalaasta cawrada inaad surta kaafir baata iska daa wax kale wadaadku inuu iltizaamay diintiisi sunnada oo ka muuqatay masaajidda uu ku tukaday bay u dhammaanayan wadaad wax kale ma ahayn nin walbaoo kitaab ka qoray qadiyadda ka akri khusuumtooda iyo muwaafiqiintooda iyo munaasixiintooda kulli waxay qirayaan ducaadda iyo culummada iyo dalabada in loo xidxidhay an qaaluu rabbuna allah xaggana ay doonayeen in masar ay ku soo celiyaan tubteedii ilaahay keligiina laga amar qaato wayakuuna diinu kulluhu lilaah intaas bay doonayeen intaasaa loo baabi'iyey qolihii intaa u baabi'inayey bayna xukunteen wadaadahaasi xukunkaa masaxan yahay mise waa khaldan yahay laga niqaashi maaye waxaa lagu diri surmiyo anqalaal baa lagu xawilaya idab darraday wadaadoo kugu sameeyaan marar badan iska ilaali ardaygaan la hadlaya lama hadlayo mid dadan aqaano lama hadlayo shaekhulislaam ibnu taymiya raxmat ullahi tacala majmuuc alfataawa buu kaga hadlay qadiyadda ninkii muslim u dila lidiinihi inuu yahay kaafir biitifaaqi lmuslimiin dhacdooyin dhacday laakiin aan idiin soo goriy intaan iska idinka daayo naqliga ibnu taymiya wadaad ilan wahaabi iska badaa bal ashaaciro xataa intay ashaaciro garatay baad garan weydeed wadaad la yidhaahdo maxamed cuhmaan ibnu fawdi maaliki maqribi ah ashcari ah qaadiriyu ariqa ah oo dhintay kun laba boqol soddon iyo labadii ayaa waxaa la weydiiyey nin boqoroo suudaan deganaa oo dadka muslimiinta ee toobadkeen nin faasiq abaa fasqiga ka soo bixi mid mooryaalaha iska dhigi qorigii seefto kadib masaalaha tukan soo ay ka soo noqdeen xumaantii ee ay wanaagsanaadeen buu ku ciqaabi jiray kuna dhibi jiray waa la weydiiyey markaasuu risaalo qoray la yidhahdo tacliimu اlikhwaan bilumuuri alatii kafarnaa biha muluka sudan buuri kitaabkaasuu leeyahay shan arrin buu ku tagfiriyey boqoradii sudaan markaa ka jiray mid ka mid a ah, wuxuu uhi waa minha ma kafarnaa biha muluka sudan waya khamsaة umuur wahya mima ajmaca calayhi اlmuslimuun على أنها لا تصدر إلا من كافر كما قال في تعليم الإخوان منها تعذيب التائبين شن أرمود ومد والba إجماع ku guntamay ninkii samey inuu kaafir yahayna mur uusan lahayn baan ku gaalaysiiyey buu i boqoradii soodaan maxaa ka mid a ninka xumaanta ka toobadkeen in la cadaabo la dhibo وأكل maalihim لأجل التوبة ولذلika يkhaaفهم على التوبة كل من كان من أعوانهم وهو مما علم فيهم بالضرورة ولا ينكره إلا الجاهل بحالهم أو المعاند وهذه الخصلة كفر قطعا halkaasuu la maray kadibna taxliilkiisii ashcariga ahaa iyo hawlihiisii buu geliyey oo uu leeyahay waa kufri qalbiga me waa kufri dilaali ah laakiin waa aridaa bilkufri wa bilmacsiya halkaasuu la maray baxdi dheer ayuu leeyahay wuxuuna hoosgeliy oo yidhi lakin laa bالnadr ilى daatihi bal lidilaalati calى الrضا bاlkfr fi اlbaطni والsd can sabiil اllahi fi الظaahiri whada الrضا whada الsd kfr bإجmac الmuslimiin لأnahma min khasائص الkfرة وkadlika zuyina lfircawn suu camli wsuda can الsabiil اladiina kafaruu wsaduu can sabil adla acmaalhm faأdna muؤdin baynhm alacnaة اllahi calى الظaalimiin اladiina yasuduuna can sabiil wybغunaha ciwaja whm bاlآakhiraةi aairo halkaasuu la galay waa sadun can sabiila ma tamisa maaha ninkii diintiisa inuu iltizaamo ilaahay toosiye haddaad hor istaagtood ku cadaabtood ku disho maxaad rabtaa gabadhii nooga soo baxday kalaabkii iyo khamradii iyo hagaagtay iyo xijaabatay haddaad tiraahdo zaaniyad baa tuugos qaranaysaa ahay wejigii baa kaa xumaada waa ku aqaana waxaasu qaranaysa aada hilfaha u qaadda ilaahay dadka ka cararaanba muxuu aha cawra asturuddii iyo iltizaamkii iyo diintii ayb kitaabkiisa loo yaqaano aljaamic alxaawi lifataawa sheekh cumaan ibnu fawdi oo mabuuca laba mujalad lagu daabacay juska koobaad saxada boqol iyo saddex ka firan fatwada ayada waxaa la mid ah waagii turkigu ay sii dumayeen khilafa cumaan ay sii baaba'aysay yaa niman atraag ah oo mujaahidiina waxay taageereen dagaal ka socday galbeedka africa muslimiintii maqrib iyo tuunisia ka dagaalamayay bay u tageen haasna meesha marokada loo yaqaana ka dagaalamayay way taageereen muslimiin gaala kusoo duushay bay caawiyeen iyagoo turkiya oo ka tegay istanbul iyo meelahan ka baxay anqara ka tegay waxayna hawshaa dhacday kun hal boqol siddeetan iyo sideed hijriga wadaadihii baa la weydiiyey markay cafan mujaahidiinta turkiga soo laabteen oo turkiga yimaadeen yaa boqoradii reer turku waxay dhaheen maxaad ka dooteen waddan kale afaaday idin geliyey seeragoys baa tihiin argagixisaa wadaadihii baa la ciqaabay waa nin muslim intuu dhiidhiyey tegey wadan kaleo muslimiina gaala ku baabi'inayso xoogow la soo difaacay kadibna markii ilaahay u qadar iska soo laabtay dhibbaa dhabbaa la siiyey wadaadihii maalikiyaa la weydiiyey maalikiya ashaaciradii baa la weydiiyey ayib hawsha ayada ka warramaa la yidhi fuqaa badan baa ka jawaabtay laba fiqi aan soo guray fatwadoodii alfaqiih adawudi nin cafwan ataawidi oo kun laba boqol iyo sagaalki jiroodiyey dhintay cafan kun laba boqol iyo sagaalka waa xilligii shacaab daabuu dhintaan malin yahay mise laba kun laba boqol iyo lixdii buu imaamku dhintay asagu yaa wuxuu yihi ina man qatala wanakala biman xaaza ilى طaa'ifati اlmujaahidiin laa yucaddu min ahli اddiin wala min jumlaة اlmuؤminiin liahaanati ma cadama allah waana jazaءahu an yu'khada wayuqtala bacda an yuطaafa bihi jazaءa liلsayiئaةi bimiliha alxaafid aciraaqi alfasi wadaad la yidhahda asagoo d wuxuu yidhi yucaddu hada riddatan wa khuruujan min almilla wadaadka halkaa ka tegay ee muslimiin taageeray inaad ku dhibto jihaadkiisi iyo diintiisi aad ku disho ku dhibto wuxuu ihi waa ridda iyo khuruuj min almilla likownihi qatalahum liajli jihaadihim fahuwa kaman qatala muslima liajli iimaanihi faxukmu an yustataaba wailaa qutila xaddan likufrihi xadda likufrihi ka akhri anawaasil suqra kitaabka la yidhaahdo anawaasil suqra liwasani mujaladka koobaad afar boqol toban iyo ko ilaa afar boqol toban iyo saddex u deg marka reer masr wadaadihii masaakiinta hadda kuu sheegay maxaa lagu leynaya biitifaaqi اljumhuur iyo waxaa ly anahum qaaluu rabbuna allah wakafarna bilkufri wاtaaquut adawad jamac abdinaasir maxaan rabnaa kitaabka ilahi noogu xukuy intaasay u dhammaadeen wax kala ma jirin takyiifka fiqiga waa in la saaro xukumka ay qaateen wadaadihii takfiri jaal cabdinaasir iyo mucadibiintii shayaadiinta ahaa xukun saxan wey wadaadaha waxaa loo laynayay diintooda iyo iimaankooda iyo towxiidkooda wax kalo ma jirin wax kale la iska dhaadhiciyo waa sheeke bareley saddex muqadima intaa ku dhammeeyey muqadimada afraad oo igu dambaysa waxaa weeye limaada sakatu can can ilxukmi bilkhaarijiyati calaa shukri mustafa waa intaa waxaa la isku haya adda la isku maxkamaday laftirkaygaa maxkamad saara barun baa layidhi qadiyadaasi marka sheekhu wuxuu ku xukumay shukri axmed mustafa inuu yahay khaariji bimacnaa mubtadici mubtadic khaariji ah yukafiru nnaasa bilmacaasi waa qadiya u laabanaysa ijtihaad iyo aqoon iyo kolba macluumaadku ruuxu hayo waana tanziilu xukmin calaa mucayan waa la isku khilaafi karaa aragtiyadun baa la kala qaadan karaa saa uma sii dhibbadno marka xaggaa laga fiiriyo laakiin inta dambe uu wadaadku raaciyey ayaa dhib badan taana mar baan raacin doonaa insha allahu tacaala waxaan oga aamusay dhowr qodob haddii idinku intay idii caddaatay aada xukunteen oo warkiinu bannaanka yaallo hadda hawsha caddaynteeda fardu kifaaya iska ahayde wadaad wadaadaha ka mid aana caddeeyey cid kale maxaa laga rabaa horta waa qodob haddayse tahay wadaadu madan aamusin ee waxaad tidhi ninkaas hawsha loo tiriyo atakfiru bilmacsiya iطlaaqa asaga ah kama sugno ee qadyo khaasuu ka hadlaa taasna sheekhu uu ku tiriyey ka aamus buu ku tiriyey waxaan oga aamusay waa ta qodobka koowaad waxaan leenahay daa'ifo in loo tiiriyo farda iyada afraadeeda ka mida waruu yidhi daa'ifadoo dhan loo tuuriyo biduuni tafsiilin waa masale fiiha nadar waan fara jamaacaan nahay mid annaga naga mida ra'yi iyo aragti jeediya ama kitaab ku qoray ama maqal ku qoray in la yidhaahdo jamaacadoo dhan baa qabta iyadoon hawlaashaa la tafsiilinin ma ku raacsan yihiin ma og yihiin ma ka warqabaan ma u sheega wuxuu wadaadku yidhi iyadoon tafsiil la gelinin in loo tiiriyo daa'ifada oo dhan waa masala fiiha nadar saa darteed maqaalaadka iyo kutubta wax laga soo guuriyee la yidhaahdo waa daa'ifadii shukri mustafa mid ka mid a ah qoray saasuu yidhi kuma qasbani inaan ku dhejiyoon saaro shukri mustafa maxaa yeele masalada abcaad badan bay leedahay tafsiil iyo nadar bayna u baahan tahay walidaalika ayuu amiira sancani wuxuu ihi inamaa qaalahu fardun aw afraadu minhum ay min aa'ifa falaa yaxilu nisbatu qowli fardi min طaa'ifati ilayha kuliha wuxuu yihi fardi kamida muctasiladu ka hadlay difaaci ama ashaacerada ama dhowr waray yidhaahdeen in loo tiriya daa'ifadaasoo dhan ma banaano kitaabkiisa loo yaqaan alanfaas araxmaaniya safxada alanfaas araxmaaniya muxuu ahaa alyamaniya safxada saddex boqol lixdan iyo toddoba laga fiirin karaa markaan qadiyadda soo gabagabeeyo oon soo ururiyo waxaan leeyahay wadaadka laa shukri mustafa waxaa loo tiiriyaa kutub badan oo labaatan gaadha wadaadana waa inkiraan wadaadda saddex bay u tiiriyaan xujiyaad kitaab la yidhaahdo iyo kitaab tawasumaad la yidhaahdo iyo kitaab la ijmaalu tawiilihim ijmaalu tawiilaatihim waraddi calayha la yidhaahdo iyo kitaab kaloo kaa dambe khilaaf baa ku jira kitaab kaloo alkhilaafa la yidhaahdo waxaasoo dhan hadda baxi taxqiiq cilmi ah oo kii lagu sugi jiray nisbatu nisbatlkitaabi ilaa mu'alifi ah nin intuu maray hawshaa sugay ma jiree wadaaddo masaari iyo kuwa la halmaalo suuriyiin iyo kutubay qoreen unbaa la sii daayaa laguna tabdiiciyaa wadaadahaas bidcadan loogu tiiriyaa inta badan ragguna isku baxi ma aha isku aqoonna ma aha kitaabka hadda oogu adag ee laga soo guuriyo bidacda badan laga soo guuriyo waa kitaabka alxujiyaad iyo midka la yidhaahdo iyo mid labaadoo la yidhaahdo ijmaal raddi waan gaari doonaa kutubtaas wadaadka xataa wadaadkan hadda maxamed saruusan alcaabidiin ee sheekhu u ictimaaday kitaabkiisa aadna u ammaanay wuu sugi layahay labada kitaab asagu inuu leehay xataa wuu sugi layahay wuxuu leeyahy marka la firiya siyaaqa iyo luqada adaygeeda iyo qaabka u hadlaya radiga culayskiisiiyo waxaad moodaa inuu yahay kutubta shukri asagii baana lagu maxkamadanya la soco hadda kitaabadan weli suginba inuu wadaadku qoray asaguna leeyahay seed bidca ku jirta asagoo ugu tabdiicin waxyaabahaan la yaabay ka mid tahay qodobkaasi waxaa weeyaan oga jeedaa fardi min طaa'ifa warkiisu laguma wada xukumi karo calى jamiici طaa'ifa ilaa biqaraa'inin waadila ukhra oo hawshaa taageerta qodobka labaad ragga naqdiyey ama khusuumu طaa'ifa annaguba aan ku jira haddaan doonne daaifada khusumteeda ka soo horjeeda waxay ictimaadaan naqlu lkhusuum la soco warka iyada ah ashaaciran matal xukumaynaa ama aan ka hadlaynaa waxaan u cuskanaynaa mucilo waxay ka sheegtay ma bannaanta mise banaan hawshaa mucile ashaacira waa col waa tahay asxaab alxadiid baan rabnaa inaan go-aan ka gaadhno nu xukunno waxaan wax ka soo guurinaa kutubta ashaacirada warkay ka sheegeen asxaabu alxadiid waa khatar lama ogolo wadaad baad isku dhacsantihiin hebelow inaad tugtoo khaain tahay waxay ku qoran tahay kitaabu sheekh hebel qorayo saa saas ah wardaaniya sheekh hebel sakiirka baan ku cilownay maya isagaa sheegay kutub lkhusuum khusuumu طaa'ifa jamaacada raggii ka soo horjeeday kutubteedii baa la ictimaadaa fi اlxukmi calى الطaa'ifati bالtakfiiri wاlkhaarijiya masaladana waa masala fiiha hawaa'il naqliga ikhtisaar baa geli talkhiis baa geli xadfi baa geli riwaaya bilmacnaa baa geli waxaa geli ilzaami maa laa yalzam waxaa geli wuxuu haygu sheekhu uusan mxuu ahaaye fardigu iltizaamin in la ilzaamiyo ictiraadad iyo lawaasim waxaasoo dhan baa caan ku ah kutub اlmaqaalaat waxaad garanaysaan bay ila tahay juwayna wuxuu laazimay maalik inuu qabo qatlu الثuluثi liislaaxi ثuluثayn ummaddu hadday fasahaado oo dhibku bato saddex meelood nus hala laayo qayb hala laayo say u hagaagto labada kale saddex milyan hadday yihiin milyan ha la xaqo say usoo hadhaan laba milyan oo roob soddon milyan hadday yihiinna toban milyan ha loo dhamay badda ha lagu guro say uaa inta kale u hagaagaan dibiga gawrac baa l mxua weysha gawrac dibiga ha ku qusqaateen waa ilzaam مالك masaalixda iyo qaabka masaalixda u ilaaliya ama masaalix mursal u ictibaariya markuu dabagalay wuxuu ka soo qaaday maalig inuu qabo ummadda saddex meelood dalool hala laayo liislaaxi uluayn si loo hagaajiyo inuu hagaagaan inta kale yacni maalikee waxay dhaheen waa naqli khasmi naqligaa khasmina laguma sugo madaahibu nnaas kuma sugnaato waa diideen qadiyadda marka aad bay marka alictimaad waxaan u joogsaday waxaad wax ku dhegaystaysaan wuxuu u badan yahay kuna tabdiicisaan daa'ifada shukri mustafa aad ku tabdiicisaan waxay u badan tahay alictimaad calaa naqli اmukhaalifiina can اljamaaca jamaacada niman khilaafsan oo colla ah oo radiya wax walbana ku sheega run iyo beenna u tiiriya ayaad cuskataan waxyaabaha hadda layaab kale waxaa ka mid ah, waxay suxuftii misr iyo maqaalaadka xilligaa bixi jir waxay dhaheen shuk bista wuxuu yidhi anuu nabi baan ahayba ka daay ma hadii iska daaya nabi baan ahay nabiyu aakhiri zamaan laga sii daayey madaacida misr oo dhan saxaabadii meel walb lagu qoray oo magacaa ana nabiyu طaaha almustafaa la yidhahdaa طaaha baa la yidhahda almustafa warkaygo halkaas wadaadka hadda wuu beenaya mxua sir uu naqdinaya beenoo noocaas ayaa la daldalay oo waagi horena iska ahaa musallamaad iska ah waxaa la yaab le marka sheekhu suu u cuskaday maxamed sar usen caabidi waa la og inuu yahay khasmi laduud lijamaacat shukr mustafa la og yahay inuu yahay la og yahay naqligiisa seebuu u ictimaaday daa'ifo muslimiin oo ugu xukumay bilkhaarijiyati walbidca haba ku xukuntee wadaadkiis ka aamusa ama xoogo isku dayay inuu difaaco muxuu haddana iskaga laadinhayaa soo tilaabo labaad maaha adiga hadday kuu caddaatood ba cuskatay iskada wado ninkii yidhi aniga lama qumano maxaa maligi u galay hawshaas waxaan u malaynayaa bunbunin baa ku jirta alimaam abu cabdilah maxamed alcarabi alfasi wuxuu yidhi walihaada markuu ka hadlay inaan kutub اlkhusuum la ictimaadi karin fi اlxukmi calى اlآakhariin almukhaalifiina lahum walihada jarad caadaة اlculamaaءi anahum laa yactamiduuna calى naqli اlmukhaalifi waxaa looga loogu laaban karaa nawaasil الzayaati qism اljihaad sabxada toddobaatan iyo ko wadaadki lasancani wuxu uhi wqad xadarna fi kaiiri min abxaaثina can naqli kalaami axadi اlkhasmayni min kalaami khasmihi bal nanqulu cibaaraةa kuli khasmi min kitaabihi falaqad waqaca alغalط min kuli firqaةi calى اlأkhra bhada الsabب wqad manaca الshaaricu min qabuuli shahaadaةi alkhasmi calى khasmihi wa shahaadati di lxnati calى khasmihi fakadalika huna laa yuqbal naqlu muctaziliyi can ashcariyin wlaa naqlu ashcariyin can muctaziliyin liannahum khusuumun waacdaa waayu cadaawatin ashaddu min cadaawati اlmadhab xataa inahu yudrabu biha اlmahl fayuqaal cadaawaة madhabi wadaadahan waxa u dhaxeeya ilaahay baa subxaana wa tacaala og marka adugu haddaad baaxid tahay mudaqiq ah bal wadaadihii kutubtoodii raadi maajisteer ku qaado maxaanku dhahda doctoora ku qaada baroof haddaad ku noqo bal masar tag dabagal wadaadaha kutubtada ku xukun wayna adag tahay inaad soo hesho kitaab la hubo inuu shukri qoray maxay nimankaa niman gaala iska wadataya murtadiin say doonaan u dhigaan kutubtu ayaga inay qoreen baa dhici karta waa min almusifi jiddan waxaan xusuustaa sagaashan iyo afartii cafwan sagaashan iyo kowd iyo labadii saddexdii meelahaas kitaabaan aada u jeclay akhrii jiray oo almurshid yaxyaawe kooxdoodii eh, murshid ikhwaan almuslimiin alcaam xasan hudaybi suma garanaysaan kitaabuu qoray oo la odhan jiray ducaatun laa qudaad ducaatun laa qudaad kitaabaan aada u jeclaaba xilliga akrin jiro xilligaan kooxdaa qaraabo ahayn wey kooxda akhwaan muslimiinka ayaa hadda wadaad sacuudiyaan mise khaliij ad khaliija aan dhehey yaa baxi dheer sameeyey wuxuu caddeeyey biladilati wاlqara'in weliba qawiya jiddan kitaabku mabaaxiti masr baa qortay iyagoo kaashaday culamaa اlأshar ujeedana waxaa in lagu radiyo sayd qudba markaa xidhan fikirkiisa wadaadda ashariyiina oo aqoon sare leh iyo mukhaabaraadkii masr baa iska kaashaday kitaabka asaga marka la diyaariyey yaa xasan huday waxaa leeyahay magacdaan ku qoran juqr ma dhihi karta la soco allafahu almushid alcaam xasan hudaybi ducaat laa qudaad waa raddi xarfan bixarfin ah calaa fikri sayd qudbi jumlata wa tafsiila marka waa in loo tiiriyo nin magaca leh ummadduna aqbali karto akhwaan oo dhan ay ku kalsoon yihiin dila wadaad azariya qoroo duub weyn qoray ama mukhaabaraadkii baa qoray la yidhahdo waa lagu kala tegaya akhriya haddayba wadaad weligii aan la xidhin oo nool kitaab saa loogu tiiriyey nin la soo mariyey marxalatu hee altaskhiin wاltarwiid wاltabkhiir wاlidaaba oo aakhriyo adduun baa laga qariyey kutub ay marka murtadiin diyaariyeen baan ka baqahayaa inaan ku xukunno daa'ifo muslimiin ah taa macnaheedu ma aha wax walboo nimankaa loo tiiriyo waa baatil maal laakiin dareenkaasaan qabaa dareenkaa mar hadduu jiro waxaan ku qasbanahay inaan tawaruco masaa'ilku waa un laba qaybood xukun kuu caddaaday oo ku dhiran iyo mid xaaraamtiisa kuu caddaato ka joogsan si cad iyo mid baltan ah midka baltanka maxaa igu qasbahaya inaan ku degdego asal ninkaa waa inuusan ahayn mubtadic khaariji uu yahay ama nin sheekoo caalimo daaci ah ama uu yahay min cumuumi اlmuslimiin oo caamada u ka mid yahay mata mise maaha labadaa mid un weeye min cawaami اlmuslimiin inuu yahay wadaadku iyo inuu yahay daaci lagu muftarac calayhi asalku waa labada ah. laakiin in hadda la tabdiciyo khaariji bamkaa dabada lagaga xidho xaggana loo cuskado masaadir hayru mawhuuqa waxay ila tahay aniga xogow buunbuunin baa ku jirta iyo tilaabo dheer iyo kukalaxtag baa ku jira hawsha aadaa la yskaga ilaaliya hadalkaas u dambeeyana akhriyey waxaad ka fiirin kartaan anfaas araxmaaniya sabxada saddex boqol konton iyo toddobo mar kale wuxuu ku innahu laa yaxilu laka naqlu kalaami khasbin min kutubi khasmihi bal laa yunqalu kalaamu kuli fariiqin ila min kutubi bicibaarati alatii cabara biha can muraadihi aani awaaiftu say iskugu adgudbay dhibkaa soo karay marka waa ka degahya ayb isla kitaabka haddaan kuusoo sheegay saddex boqol iyo labaatan ka fiiri qodobka saddexaad ee u kalifay inaan qadiyadda ka jogsado waxaa weeye ama oga xishado suu sheekhu u dhigay bashe xasan ilaahay ha xifdiye masaadirta khusuumtu in badan oo ka mida ah waxaa weeye sijilaadkii maxkamadii amni dowla waliba khaasatan mas'alada nimanka loo tiiriyo culisa atakfiiru bilmacsiya nuquusha u badan waxaa laga soo guuriya wadaadaha markii maxkamadda la keenay ee waxbaa la weydiin lahaa ama waa la xukumhaya waa maxkamadda la socda hadda lagu dilahaya lagu xukumay in la dilo sijilaadkii diiwaanada wixii ku qoraabaa la soo guuriyaa kutubna laga dhigay oo inta badan loo ictimaadaa aadna waxaa usoo guuriyay wadaadka la rajab madkuur kitaabkiisa atakfiiru walhijratu wajhan liwajhin iyo ka qoray muxuu ahaa tandiim alqadab alislaami kuwaa kutubtay nuquushay soo guuriyaan ee ku saabsan atakfiir bilmacsiya badankeed waxaa masdar u ah maxkamadii murtadiinta ay lahaayeen wadaadaha lagu laynayey wixii ku qoraa sijilaadkeedii baa ku badan wuxuu isku dayey sheekh maxamed saruur inuu hawshaa difaaco laakiin waa difaac cabati ah oon macno badan keenayn midda kale saxaafadii masr warbaahintii masr ee munaawa'ada likulli maa huwa islaamiyan wadaaci islaami oo dhan bay wax ka soo guurinayaan marka waxaanan garanaynin qaadi اljawri wاlkufri kayfa taxawala shaahida cadlin qaadigii jawrka iyo dulmiga xukumayey ee wadaadaha laynayey ee waxay doono qoranayey in uu noqdo makhraati waashiduda waa cadlin minkum suu ku noqda ma garanaya anugu ayb wax yar haddaan eh, qodobka afraad u degdego kutubta nimanka loo tiiriye lagu maxkamadeeyo waxa u badan afar kitaab oo idiin soo sheegay alxujiyaat iyo tawasumaat iyo ijmaalu ta'wiilaathim wa ijmaal raddi calayhim saddexdaa kitaab oo u daran iyo kitaabka alkhilaaf hore soo hormariyey taxqiiq cilmigo ilaa aminkan daraasintii lagu sameeyey la sugay kutubtu inuu axmed shukri mustafa leeyahay ama arday khaasoo asagoo u waxbaray oo loo tiirin karo afkaartiisa uu leeyahay aminkan ma arag wax yar baan idiin sheegaya kitaabka u daran ee hadda loo ictimaado una culus kutubtooda radiga ah waa kitaabka ijmaalu ijmaalu ta'wiilaatihim wa ijmaalu اraddi calayhim wuxuu yihi wadaadkii dhannaa ee muxaqiqa sheekh xasan ictimaadi wayabdu ana shukri mustafa mualif hadi الrisaala لأna أsluubaha kana أkara shidaة min الrasaa'ل الأخرى وbayanuu fiiha adilathm fi takfiri murtakib الكaba'ir wاlqowl bkufri man khaalaf min اlmasألة ma huba hadda kitaabka asagoo inuu qoray bal u fiirsada hadda safxada شhan iyo tobnaad mujaladka koobaad ka fiiri kitaabka alxukm bغayr ma anzl sheekh kuu celiyey kitaabka u daraa ee ku caddeeyeen uu sheekhu sheegu leeyahay in la takfiiriyo ninka kabiira ku dhaca iyo wuxuu le waxaa muuqata in uu shukru qoray maxaa cibaaradu waa cibaaro culus isaasaa kitaab lagu sugaa nin dharoo rabta inaad tabdiiciso kitaabkii bidcada ku taallay inuu asagu leey waxaa lagu sii yabdu inuu lahjadi oo mukhaabaraatigan misriga fircawniga ah susudo looma hadli karo intaan nafsiyadada akriya nimanku waa niman khubaree qaabkaad u hadasho dhan daraasiye waxaan qori karaa hadal lagu dhaaranaya adu inaad leedahay baan qoraya diyaarinaya wadaadka maxamed ogo waxaa ku jira maxamed asagoo waliba yaqaana alaaciibta iyo dataa'ista yaqaana dawaaqiidda haddana way ka hoos baxdaan magnaya shukri mustafa akhtaa cilmiyo waaweyn baa loo tiiriyaa taa kama hadlay mana difaacayo hadalkay wuxuu ku saabsan yahay laba mas'ale keliya masalada ku saabsan atakfiiru bilmacsiya iyo takfiiru اlmujtamacaat takfiiru اlmujtamacaat habeen dambe in allahu tacala laakiin caawa aan takfiirka maslada macaasida aan dhammeeyo insha allahu tacaala kutubta ayagu ay loo tiiriyo tooskaa waa kuwa inta badan kuwa saaxiibadu loo tiiriyo wadaad la yidhaahdo cabdiraxmaan abulkhayr kitaabuu qorayba asaguna kitaab culusa ah cinda mukhaalifi aljamaca oo la yidhaahdo dikriyaati maca jamacati اlmuslimiin cabdiraxmaan abulkhayr muxuu yahay wadaadka sheekh saruur zaynalcaabidiin wuxuu leeyahay wuxuu ahaa markiisi hor nin saxafi iska ahaa hayru multazimin bilislaami aslan fitnadii guudee nin walba iska ururinhayo wadaadda xataa kii salaam la qabanhayay unboo salaanti intuu eeday baa la xidhay xabsigii markuu galay oo rafaaday intaan shukri mustafa la dilin sanad ka hor ayuu jamaacada ku biiray becaan la galay sanad ka hor horaan muxuu ahaa saxafi jaahila hayru multazimin bilislaami aslan wuxuu ihi wadaadku hadda cibradiisa iisoo guuriyo kaana saxafiyan hayra multazimin biاlislaam walaysa lahu adnaa silati biاducaati waاljamacaat alislaamiya wa qabla sanatin cafwan وبعد الإفراج عنه كتب هذا الكتاب وقال وxuuna ka yihi إنه جاaهل بأصuل الإسلام ولا يفقه شhيئا من عقيدة أهل السنة والجaماعة nin noocaas ah wuxuu soo sheeg sheego wadaad ka soo guuriyey seed u اctimaaday wuxuu uri waa jaahil busul islaam laa yacrifu shaya min caqidati ahli sunta waljamaca horaan muxuu ahaa saxafi jaahila hayru multasim biاlislaam qabla sana intaan wadaadka la dilin sanad ka hor buuna jamacada ku biiray beecana la galay wadaadka waxaa la dilay toddobaatan sideed kana wuxuu ku biiray toddobaatan iyo xabsi gudihii xogta oo kaa kuu soo gooriyey wax lagu dhisahayaa so in wax lubsado ma away usuul naqdi usuul ibaat riwaaya hawlihii bayquniyad xaggee aaday ma aqaan sheekhu aad buu ninka u ammaanay oo ictimaaday laakiin anugu waxaan leeyahay farbaa ku gad ka akhriya wuxuu ka yidhi kitaabkiisa mujalladka koobaad toban iyo shan ilaa toban iyo toddoba wuxuu ka yidhi calaa aqali taqdiir ma naqaan cabdiraxmaan abulkhayr diyaanadiisa ay cadaalatahu walaa ammaanatahu fi naqli mina ma naqaan midda kale adaaba yidhi ninku waaba jaahil marka masaa'id baanu isku khaldo ayaaba laga yaabaa waxaa kuu soo haray ninka la yidhaahdo rajab madkuur oo iskale kitaab leh atakfiiru wajhan liwaj waana kitaabka udhi badan wax badanoo eh, imtixaana ka qoray jamaacada sidoo kale lama yaqaan laa cadaalatu walaa ammaanatu midna war ooma hayno ninkii yaqaanina u taallaa laakiin waxaa kuu soo hadhay kitaabka u fiican wadaadaha laga qoray mukhaalifin qoreen waa kitaabka sheekh maxamed saruur zayn alcaabidiin alxukmu bغayri ma أنزل الlah وأهل الغuluwi والradd calى أhli التawaqف والتabayun asaguna juska hore waa iska taariikhi iyo usuul guud oo caam ah juska dambe naqdiga fiican uu ku jiray xooga badan uu ku riday bidcada tawaquf iyo iyo tabayunka waa ضaciif jiddan buu ku yahay shubahaadkay kiciyeen shukr mustafa jamaacadiisu weliba safaxaad uu shukr ka soo guuriyey waa shubahaad qawiya jiddan jawaab munaasaba xataa muusan ka bixin akhriya idinku wadaysaani masaadirta oo dhan ee mukhaalifiin lahaayeen ee nimankaa lagu maxkamadaynayey wax keenaya inaan la ictimaadin buu sheekhu sheegay waa saruur baa sheegay dhegaysta haddaan akhri intaa in yar wuxuu uhi bacdu aladiina kataba can اljamaaca kaanuu ujaraa'a tuxarikuhum الsulطaةu cinda alxaaja in badan oo wadaadaha badankooda in badan oo ka qortay cafan cafan barhkii wax ka qoranaya dadka wax ka qoray jamacada barhkood waxay ahaayeen niman la soo kadhaystay oo dowladdu xilligay doonto shaqada gala oo wadaadaha radiya ay dhahaysa walaa yattaquuna allaha fii yaktubuun wayaftuun ilaahayna kamaysan cabsanaynin waxay qoreen iyo waxay fudwadeenba waamaalu hadi wa asxaabi hadi alaqlaam alma'juura wasmatu caalin fi taariikhi ummatina wa kitaabaathm taskiyaة liahli اlguluwi cinda shabaab buuri idan kuwaas sheekhaaba ku tuntay mar kale wuxuu yihi hadalka wuu wado ka hadlay wuxuu uhi وآakharuuna qaabaluu الغuluوa بغuluوi آakhara fakanuu kaman يطفئ الناara bالناar la يزيدha إلا اشتicاaلا وبشhكل أكثر وضوحا qaabaluu غuluو الkhawاaرiج بغuluوi أهل الإرجاء والحق يuقاal qolyihii radiyu ka hadlayaan annahum laysuu min ahli اlcilm waa kuwo kale oo kutub qoray oo radiyey shukr mustafa waa caamo waxay doonta iska sheegtay waqacuu fi اlirjaaءi can gayri qasdin lأna kutubahum lأna ma katabuuhu akbaru shaahidin calى dalika wabacضuhum اctamada fima kataba calى ma yacrifu can hada اljamacati dakhil الsijn wuxuu yidhi oo haddana ishkaal kale ah wadaadka shukr mustafa laftirkiisu nin meel fadhiya ma ahayn afkaartiisu iyo abxaadtiisu waa isbedelaysay horumar buu samaynayay waxbuu saxayay hore u socday see lagu ogaan marka wadaadku fikirkan laga soo guuriy inuu yahay ki uu ku dhinta wuxuu yidhi wadaadku wa mima yajru dikruhu ana shukri mustafa awara ana shukri awara kaiira min afkaarihi wa tasawuraatihi xaggeen qabanaa marka afkaarta uu tadwiiriyey iyo tasawuraadka u bedelay ee uu hormariyey matuu ku dhintayba matanad ka soo guuriseenba lama yaqaan ishkaaliyaad badan baa jira dadkii wax ka qoray wadaadkii saasuu u galay in yar buu ka ammaanay oon macno lahayn oo iskaba yar intaana waa mukhaalifiin liljamaca waa khusuum ayadna maxay noqotay ictibaadu naqli mukhaalifin fi اlxukm calى طaa'ifati mukhaalifati lah mujaladka koobaad labiyo toban ilaa saddex iyo toban ka fiiriyo asaga laftirkiisu oo ninka u qiimo badana akhdaduu galay wax yaraan idin tilmaamo sabxada toban iyo saddex mujalladka koobaad wuxuu ka soo guriyey jamaacada shukri mustafa inaysan qabin ijmaacu inuu xujo yahay alijmaacu laysa bixujatin walow kaana ijmaca asaxaabati biliطlaaq hadalkaasoo muطlaqu soo guuriyey wuxuuna marka risaalat اlxujiyaat buu haddana wuxuu ka soo guriyey sabxada lixdan iyo koobaad waa kitaabkiisa lixdan iyo koobaad wuxuu ka soo guriyey inay yidhaahdeen alijmaacu laysa bixujatin wainama alxujaةu fii mustanidihi mustanadihi cafwan in dahara lana wain lam yadhar falaa yasixu an yusharica lana الrijaalu diina uma nuطiicuhum fayakunu aalihata waarba min duun اllah horaa waxaa soo tir waxay qabaan ijmaacu ma aha xuja walow kaana ijmaaca الصaxaaba halkana waxaa aad ka keentay inay leeyihin ijmaacu ma aha daliil mustaqileh waa daliil ku dhisan mustanadkiisa hadduu noo muuqdo marka waa laba fikiroo kala duwan inkaar muطlaqa iyo inkaar muqayada bishar duhuuri mustanad waa laba kale masle ma tamise maaha waa wadaadkii nasaahada iyo naqdiga banaaga sheeganay nin walba wax ka qorayna fiijiyey baa sidaa ku dhacday tusaale kale oo qodob toddobaad noqonaya wuxuu soo guuriyey kitaabka awalkiisa inay qabaan ruuxa jaahilka ah ruuxna ma taqliidin karo adoo caamaya waxaa taqliidin karta ma jiro wadaadka u tag cadfa diinta au baro oo baar laa yjuusu taqliidu muطlaqan ninkii axad kale taqliidina waa kaafir bay dheheen buuri sheikhu waa is-iloobe mujaladka boqol afartan iyo lix markuu gaadhay mujalad koobaad boqol afartan iyo lix wuxuu ihi wuxuu ka soo guuriyey shukr mustafa iyo jamaacadiisu annahum qaaluu fii masalati ataqliid fasaluu ahla dikri aayadaasay fasirahayeen nas'alu waan weydiinaa culummada in lam naclam walaa nataqayadu bijawaabihim soo farqi kale weyn ma aha nin yidhi anugu wadaadka su-aasha waan weydiin jawaabtiisana ku taqayud mee baaritaan baan samayn iyo nin yidhi axad wax lama weydiin karo adugu diinta baaro hore u soco intaad danahaada qabso hadaad ruuxa wax weydiisanahe waxaa tahay kaafir waa laba kala baab nas'alu in lam naclam ila fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun baa la yidhi walaa nataqayadu bijawaabihim wاdikru waaridun fi اnubuwaati walaysa fi axkaami اlfiqi bay yidhahdeen isagaa soo guurinaya waa hadal isbaabi'inaya wadaadkii laftirka daa'ifada ka soo gurin ra'yi haddana ra'yi muqayad ah ama mukhaalifa lima nabaq sabaq ayaa ka imanaya kitaabka awaa'ilkiisa wuxuu soo guuriyey in shukri mustafa iyo kooxdiisu ay qabaan atakfiru bilmacaasi muطlaqan markaasuu safxada boqol lixdan iyo saddex qorta waad fiirin kartaa haddaad ku xadgudbudaadka waad muraajacin kartaa iyo safxada boqol sagaashan iyo sagaal boqol sagaashan iyo sagaal iyo boqol lixdan iyo saddex wuxuu ku soo guuriyey inay yidhaahdeen nimanka khawaarijta ah ee ahaa shukri mustafa kooxdiisa ama saa'ir الdunuub faqad tawaatara ficlu muslimiina laha dunuubta inay muslimiintu sameeyaan mutawaatir bay dhaheen fii cahdi rasul sal ly slam wاlkhulafaaءi min bacdihi maca cadami intifaa'i ismi اlmuslimiina canhum bacda istislaamihim lixukm اllahi tacaalى fiihim min cuquubatin aw xaddin ila rajula asara calى danbihi waaba an yantahiya canhu kamaanic الzakaati aladiina qaataluu calayha ay calى manciha fii amrin juzima fiihi biاlwujubi waanahu fardu fi diin اllah aw xaraamu mancuhu aw ficluhu fi diin اllah halkan maxaa ka muuqda inay leeyihiin macaasi ee muslimiintu samey mutawaatira iska ahayd dadkana laguma tagfiirin jirin ismu lmuslimiinna ku waaye meesoo muslim baa tahay allaahumma nin xaqi intuu manciyo ku dagaalamay mooye ma iskeenaysaa marka nimankan yukafiru naasa bilmacaasi asagaa soo guurinaya asaga saruur ah saruur zaylcaabidiin ayaa wuxuu ihi wadunuubtay tiriyeen khawaarijtu way hadda dunuubtay tiriyeen wadunuuba alatii ashaaruu ilayha makruuhaatun cindana wa cindahum bu awa takfiirka xaggee aaday dadkay macaasi ku takfiiriyaanti awey yani waxyaabaa nagu keenaya nimanka inaan dareen ka qaadno xukunka la saarayay ka mid tahay kitaabka ugu qiimo badna inta ka warqabo waa asaga ay mukhaalifiin leeyihiin wa maca dalika asagiibaa sidaa ah wاdunuub alatii ashaaruu ilayha makruhaatu cindana wacindahum wmaca dalika dhegaysahaad wmaca dalika ictarafuu anaha laysat kufran walaa tukhruj min almila binasihi wey waxayna ictiraafay inaysan gaalnimo ahayn diinna aan lagaga baxayn sabxada boqol sagaashan iyo sagaal wuxuu ku tacliiqay xoogo maanici zakaadku ka hadlay maanici ku dagaalamay oo ayagu kufri ay u arkeen aad moodaa inuu yar khafiifinayo ama xukum kale uu yar saarayo ka muraajaceeyo waxaa ka soo tiriyey wuxuu soo tiriyey macaasi badan isaga waxaa ka mid ah ruux mumin a lagu dilo gaalo loo jaasuuso baqyi xadgudub caaisho umulmuminiin la qadfo min hayri اlmunaafiqiin aklu amwaali naasi bilbaaطil ribadoo la cuno abuna aadam cunitaanku uu cunay shajarada mu'aamaradii iyo shirqoolkay u dhigeen ikhwatu yuusuf calayhi salaatu wasalaam iyo dhibkii nabiga maray macaasidaasu ka soo sheekay markaasu wuxuu yidhi dhegaysta hadda wa hadihi almacaasi laa yasixu an yactaqida muslima annaha shirkun yukhriju min almilla لأن الله سبحانه وتعالى عصم أنبياءه من الشرك ولا خلاف بين المسلمين حول هذه المسألة وحتى أصحاب الشكر لم يثبت عندنا أن لهم رأيا مخالفا شكر المصطفى كوحيس أمك أنه مصر من رأي هوشا كبدلا إنه يقبلنا معاصدة وحكو تكفيرنا إياه صفحة بقول سديد تضباطني سديد مجلد كوبات كفيرية مع أن مسألة التجسس على الكفار أي تهي عند جماعة من الفقهاء أي تهي kufri akbar waa ogtiin baan u malaynaya waxyaabaha na wareeriyey waxaa ka mid a waqti waa idinku dheereeyey wadaadka la yidhaahdo asaguna intaasoo dhan maaragtay idiraab ku saabsan fi masala takfir bilmacaasi wadaadka la yidhahdo luwayxiq cabdiraxmaan luwayxiq ee qoray alghuluwi fi ddiin oo dad badan aanfayey wadaadka kitaabkiisu iyo mush iyo kitaabkiisa mushkilaat lghuluwiba iyo wuxuu u tirinhayaa qolyihii wuxuu i wayumkinu ijmaalu muctaqadihim fi اtakfiiri biاlmacصiya fi اljawaanib اlaatiya ko ina almacaasi wاdunuub wuxuu yihi kuluhaa kufru biاllahi caza wajal ma iskeenaysa warka haddaad soo ka soo maqasheen mxuu ahaa maxamed sar zayn alcaabidiin labo inahu laa yumkinu rafcu ismi اlkaafir can اlcaasi ila bالtawba saddex ina tawbata hiya tajdiid اlislaam id yaquuluun waa jamac takfir wey man facala macsiyata maraة waaxida walam yatub min hadihi اlmara fahuwa musiru calayha kaafir markaasuu bayna qoos uui hakada isagaa la yaaban muxuu usoo guuro marka waayahay bayna qoosn bu uhi hakada bal warkan hadda alguluwi fi diin fii xayaati اlmuslimiin mucaasira safxada laba boqol toddobaatan afar ka fiiriye wuxuu ka soo guuriyey kitaabkii aan kuu sheegay takfiiru walhidid wajhan liwajhin raja madkuur ee imtixaanka isaguna ayb waxaana la sheegay ninkan inuu ahaan jiray jamaacada waagdam isku dhaceen uu ka baxay bacdamaa uu ka baxay buu dagaal kitaabkaa qoray haddaba niman niman ku kacsane yaa war u haya ammaanadiisa iyo cadaaladiisa aafaa iska jirta waxaa kuu soo hadhay wadaadkii ahaa doctor cumar qureshi ee asna qoray kitaabkiisa ad garanaysaan wuxuu ka soo guuriyey ayaga ina almacaasi kuluhaa shirkun wa kufr walaa budda min almubaadarati minha bilcawdi ila islaam faman casa allaha fii ayi shayin walam yatub fahuwa kaafinu xalaalu dami ayan kaanat macsiyatu tilk faman nusadiqu ya tura ma saru zayn cabidiin baan rumaynaa ma qurayshi baan raacnaa ma luwayxiq baan iska daba dhigannaa jamaacadan waa maxay warkeedu waa war sidiisuba aan aan caddayn war kalaan idiin sheegaya maxaa khawaarij ku taqaanaan khawaarij waxaa ku taqaanaa usuushana ku barateen iimaanku agtooda inuu yahay xaqiiqa waaxida laa tatajaza walaa tatabacad markay sharxayeen khawaarijtii mashhuur mustafa way la socaada sida wadaaduu sheegay mars kaga socodha markay xadiidkaa sharxaayeen xadiidkii ahaa laa yazni zani xiina yazni wahuwa mumin xadiidkaa taqaaneen yaa waxay dhaheen ina almanfiya waxaa soo goriya sarur baa soo gori ina almanfiya fi hada alxadiidi aslu اliimaani wa caynuhu walaysa tamaamuhu wa kamaaluhu makhaariji baa sidaa qaba imaanka in loo qaybiyo asal hadduu meesha uu ka baxo iimaanku uu dumahayo iyo kamaal loo qaybiyo mustaxab yaa qaba sheekh ibraahimow ahlu sunna qaba aniga ishkaaliyaadka jamacada aan ka qabiyo xadgudubka loo geeyo wax badan baa iska jira kitaabka maxaan akhriyay muddo hadda laga joogo eh, lix sano ka hor baan akhriyey kadib waxyaabaa igu dhaliyey inaan wadaadahan ka istaago khawaarijku xukumidda ayuu ka mid yahay kitaabka laftirkiisa ka mid a ah. wa bixamdi illaahi sheikhuna masder keliya u ictimaaday u fiicanba asagii buu noqday ninka kule xadiidku wuxuu anfinaya waxa la isku eg waa xadiid tafsiirkooda waa ila khaldan yahay waa ogtihiin waa logya waxay saareen waa khalad laakiin waxaan ka rabaa anigu xadiidku wuxuu anfinaya kamaal liimaan ee aslu iimaan ma anfinaya waa ku khaldameen laakiin maxaa ka muuqata wadaa tafsiir xadiid ku khaldamay iyo taawiilkiisa ii kaadi maxay sugeen iimaan inuu asal leeyahay iyo inuu kamaal iyo tamaam leeyahay ra'yigaan ra'yiga khawaarij qabaan walaa ahlulbidac oo dhan baan qabin waciidiyo iyo wacdiyo ra'yga wax qaban ma jiraan imaamku waa xaqiiqa waaxida idaa dahaba kulluhu idaa dahaba bacduhu dahaba kulluh iyo yabqaa kulluhu walaa yadhab minhu shay nin yidhaahda kulligu wuu jooga waxba kama tegahayo oo wacdiyada waa taqaanaa mujalladka koobaad ka akhriya warkaa sabxada laba boqolaad waxaa ii dhiman asagaa wuxuu leeyahay mar kale khawaarij maxaa soo marteen laa yukafiruuna asaxaaba aladiina اqtataluu fi macaarik اljaml wasifiin wala macawala calي وasxaabihima asagaa qariray mujaladka koobaad laba boqol iyo lix mujaladka labaad boqol toddobaatan iyo labo markaasu wuxuu yihi wa ahlu tawaqufi waa shugri kooxdiis axsanu xaala min alkhawaariji fi bacdi umuurihim haddana wuxuu yidhi isla mujaladka labaad boqol lixdan iyo sagaal qultu wbacdu firqi atawaqufi axsanu xaala min alkhawaariji liannahum laa yukafiruuna axada min الصaxaabة walaa yukafiru alcusaata min almuslimiin waa in badan khawaarijtii oo firaqda wuxuu u qaybiyaa afar saddex ka mida wuxuu yihi laa yukafiruna axada min almuslimiin bimacsiya kuwan kale maxay ku dhaheen kulli israaci jamaca takfiir oo dhan soo ururi kham ram yukafiruna annaasa bilmacaasi asu wuxu waa afar qaybood mutawasidiin muctadiliin mutashadidiin kuwa midnaba aan hayn oon ku wareeray afartaa weeye buuri saddex ka mida laa yukafiruuna annaasa bilmacaasi buui kooxda keliya ee macsiya wax ku takfiirsan wuxuu yidhi waa kooxda shukri mustaba oo hulaada ah ayagana waxaan soo guurna hadalkiiso isbaraambariyo marna ay macsiyada anfinayaan marna uu ka sugayo marna uu qaybinayo ishkaalkaasi marka sheekhana waarid weeye waxaa ii soo hadhay waxaan u malayn waktigii waa waa dheeraaday ila tahay laba laba nuqdana waa ii hadhay waxay ila tahay aan gebagabeeye kooxdaa keliya warkooda aan wax ka soo guuriyo kooxdaa naqliga oogu roon ee hadda la odhan karo waa suuragal wadaadna waa ka soo fuli karaa waa naqliga aan cashirka ku soo guuriyey sheekhuna uu tacliiqiyey shukri mustafa ayuu rajab madkuur kitaabkiisa atakfiir wajhan liwajhin atakfiir walhijra wajhan liwajhin wuxuu ka soo guuriyey inuu yidhi wاlsraaru calى اlmacsiyati huwa niyatu cadami الtawbati minha waidhaaru dalika huwa iclaanu niyati anlaa yatuuba qowla aw ficla wahada kufru صariixu fi اctibaari اljamacati اlmuslima buuri warkaas ayaa oogu roon wuxuu ihi macsiyadoo la israaro waa inaad niyeysato weligaa inaadan ka toobadkeen inaad hawshaa idhaarisa israar la muujina waxaa weeye iclaanu niyati anlaa yatuuba minha ficlan aw qowlan inaad tirahdaan dembigaa waan gelahaya waana samayn weligiina ka toobadkeeni maayo midka wuxuu hi agtaanadu waa kufri sariixa diintaan lagaga baxaayo hadalkaasi atakfir wajhan wajhin sabxada boqol konton iyo shan ka fiiriya waxaa kaloo soo guuriyey wadaadka iskale aaraau alkhawaariji fi lfikr alislami almucaasir sabxada laba boqol soddon iyo laba boqol labaatan iyo saddex wadaadkan dambe wuxuu yidhi warkaani waa farac nadariyat listixlaal waxay istixlaalka u yaqaanaan bay ka turjumayaanbu laba boqol labaatan iyo saddex buu sidaa ku yidhahda wadaadka iskale aharu aaraaءi اlkhawaarij fi اlfikr اlislaamiy اlmucaasir taa waxay u arkeen inay tahay masale istixlaal ah nuqdadaa keliya oo yaa soo guuriyey waa naqli ku yimid fii kitaab khusuumtoodii iyo mukhaalifiintoodii marka hadda la dhiraandhiyo la qiimeeyana ka bedelan wararkii la soo guurin ah ninkii macsiya ku dhaca haddayba qabaan waqaca fii macsiyatin walam yatub minha walow maratan waaxida waa kaafir xalaal dam hawshaasi hawshan way isdiidan yihiin naqligan hadda aad soo guurina dheer iyo midka hore waa isdiidan yihiin waxaa la yaab loor aad oo la yaabay wadaadka hadda rajab madkuur ah oo ah takfiir wajhan liwajh iska leh warka hore uu sheegay luwayxiq uu soo guuriyey wuxuu kusoo guuriyey toddobaatan iyo saddex toddobaatan iyo sideed buu kusoo guuriyey kan hadda aan kuu sheegay ee mufasilkan wuxuu kusoo guuriyey boqol konton iyo shan keen ictimaada waa laba waru isdiidane toddobaatani sida waxaad ku qortay mujaradu wuquuci macsiya kugu tagfirinaya kan dambana waxaad ku qortay mujarad macsiya kuma tagfirina markaad israarto weliba israr ah dembi baad ku dhici waxaadna niyeysan weliga inaadan ka toobadkeen ama waabaad caddaysanba afkaabaad ku caddayn ama falahaan baad ku muujin waa laba waroo isdiidan haddaan intaa ku wareeray waxaa le ey foodhi badan waa ku wareeraay oo ni war ka daaya waxaan bi'iyey ma garanayo warka waa idinku dheereeyey wax yaroo ii dhiman marka hadda maadaama waqtigu dheeraaday waxaan leeyahay inta aan ku istaagno oo halka inaan ku istaaga ila quman qadiyad yaro ku sama istixlaalka camaliga ah iyo naql ibnu taymiya ibnu wasiir iyo qiimayn hadalkan oo toban daqiiq habeen dambe ah insha allahu tacaala iyo gebagabada muxaadarada habeen dambe u noqoto waad mahadsantihi wasalam calaykum raxmatulla barakaatu